alxamdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعna ma علمتna وعلمna ma ينفعna وزدna علما بسم الlahi الرحمن الرحيم qال المصنف أبو الحuسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحimه الله تعالى xدثna يحيى بن يحيى في bاب استحباب ركعتي سنة الفجر والxaث عalayhima وتkفiifihima والمxaafaظaةi عalayhima وbayaan ma yustaxabu an yaqرأa fiihima waxaa laga hadlayaa ku saabsan yahay istixbaab ragcatay sunaة الfajri labada ragcadood ee salaada subax intaan la tukanin la tukado ee ka horeeya oo ragcatay alfajriga la yidhaahdo waa sunno mu'akad ah oo aada iyo aad nabiga uu adkeeyey ficilkiisa iyo qowlkiisa labadaba waa ku adkeeyey ficilkiisuu ku adkeeyey oo weligii kamuuna tegin nabiga calayhi isalaatu wasalaam fi asafari waalxadar hadduu musaafir yahay iyo hadduu naga yahay midna kama tegin labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya salaadii faradkaheed lagama hadlayo sunnadii weeye wuxuu nabigu calayh salaam ku dadaalayo qowlkiisana waa ku adkeeya waan mari doonaa inay adduunka iyo waxa ku jiro dhanba ka khayr badan yihiin waa nooc taakiida oo targhiiba fadligeeda iyo wanaaggeeda lagu boorinayo dadka walxahu calayhimaa waa laisku boorinayaa wa takfiifihimaa fudeedin la fududeeyo marka inaan la dheeraynin maxaa yeele aadaanka iyo aqimka dhexdooda yay dhacaan salaadii subaxna ee farabkeedna waa dhowdahay marka in ragcadda labada ragcadood la soo gaabiyo xagga ficilkii iyo xagga qowlkiiba qiradiina waa la gaabin waan arki doonaa bacda alfaatixa wixii ka soo aroor nabiga calayh salaam rukuucdii iyo sujuuddiina waa la soo gaabinayaa waalmuxaafadatu calayhima wa baabu almuxaafadatu calayhima in la xifdiyo alxadu calayhima baa kaaga filleed laakiin waa taakiid adkayn wey in la xifdiyo la dhowro wa bayaanu maa yustaxabu an yuqra'a fiihima labadaasi ragcadood ee subaxa ka horeeya waxa ay tahay in lagu akhriyo ee sunnada ah qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى malikin can naaficin can ibni cumara cabdullaahi bni cumar radi allahu canhuma alcadawi ana xafsata bintu cumar um اlmuminiin radi allahu canha alcadawiya ahbarathu waxay u warantay walaalkeed ibnu cumar wixii ku saabsan guryaha nabiga calayh salaam iyo xaaladaha uu nabigu masaajijka iyo saxaabada uuna ku dhex jirin ragga ah waxaa noo soo xifdiyey oo noo soo aruuriyey oo noo keenay ummahaatulmu'miniin xikmada nabiga calayhi salaam uu guurka u badiyey bayna ka mid tahay inay cilmigii qaadidiisii ka qayb qaataan sagaal haweena oo daalibaatulcilmi ah oo cilmigii wada xumbaaraysa oo ummaddii iyo ummatu muxamed calayhi salaatu wasalaam gaadhsiinaya iyo hal iyo laba iyo saddex iyo afar waa kala fog yihiin marka cilmigii la akhrinayay wadkurna maa yutlaa waa kii ilaahay ku lahaa subxaana wa tacaala wixii lagu akhrinayo guryihiina korkiinna ayaa la yidhi akhriya oo xusa oo dadka gaadhsiiya oo fahma tiiba markaa yay qaadanaya xikamtay ka mid taha culimmadu ay sheegaan umulmuminiin markaa xafsa walaalkeeda oo ibnu cumar ah isku hoyiyo isku aabbo waaye labadoodaasba zaynab binti rawaaxa ayaa dhashay akhbaratu way u warantay ana rasuul allah nabiga calayhi salaatu wasalaam kaana wuxuu ahaa idaa sakata almu'adinu mu'adinka markuu aamuso oo bogo min alaadaani aadaanka lisalaat subxi salaada subax uu aadaanka afka ka qaado wabadaa subxu subaxuna u daahiro subaxa markuu daahiro baa la aadaabaaye rakaca ragcatayni laba ragcadood buu nabiga tukan jiray khafiifatayni fudfudud qabla an tuqaamo salaatu intaan salaaddii loo aqimin aqimka ka hor baa la tukanaya waa labada ragcadood salaadda subax ka horreey khafiifatayn waa fudud yihiin fudeedkaasna heerkooda waa lagu sheegi doonaayo faatixadii iyo weliba qiro kale iyo suurado iyo aayado intaba ugu akhriyay nabiga sal allah alay wasalam وxadثna yaحyى بن yaحyى وqtيبة وبن رمح عن الlayث بن سacد الفhمyxا وxadثnii زهير بن xرب وعubaydاللahi بن سعيid qال xadثna yaحyى عن cubaydاللahi xا وxadثna زهير بن xرب qال xadثna إسmاعيiل عن أyuba kulهm can ناafic bay ka wariyeen bhada الإسناad kama qaala maaliku maalik siduu yidhi oo kale marka waxaa weeyaan dhammaantood naafic bay ka warinayaan waxaa mutaabicinayo ardadii naafic qaala waxadaanii axmed bn cabdillaahi bn xakam qaala xadaanaa muxamed bnu jacfariba qaala xadaanaa shucba can zayd bni muxamedin qaala samictu naafican naafic baan maqlay naafic waa mawla bni cumar yuxadiu asagoo ka warramaya can ibni cumara cabdullaahi bni cumar can xafsata walaashiisa xafsa ayuu ka warinayaa qaalad waxay tidhi xafsa kaana rasuulu ullah rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa idaa alaca alfajru waagu markuu dilaaco baryo laa yusallii kaan tukanin ilaa ragcatayni khafiifatayn laba ragcadood oo fufudud buu tukan jiray yacni qabla salaati alfardi baa laga hadlaya salaadda faradka intuunan tukanin wuxuu tukan jiray laba ragcadood culimmada halkaa waxay ka qaateen bacda duruuci alfajri wax la tukan karo oo sunnaa oon ka ahayn ragcatalfajri inaysan jirin idaa dalaca alfajru laa yusallii ilaa ragcatayni khafiifatayn ilaa rakacaatu daati sabab ragcado sababla mooyeen oo haddaantaad gurigaada kusoo tukata sunnadii salaadda subax ka horreey aad masjidka soo gasho wixii aan weli salaaddii la aqimin taxiyatulmasjid waa tukan kartaa taxiyatulmasjid waa tukan sunnadii waa soo tukatay masaajidkii baa soo gashay weli lama aqimin dadkii baa fadhiya oo aqimki sugaaya fadhiisan maysida xadiidkii abu qataadeen soo marray idaa dakhala axadukum masjid falaa yajid xataa yusalli rakcatayn salaaddaasaa tukanaysaa laakiin salaad adiga oo labada ragcadood tukaday oo masjidka dhex fadhiya haddana intaad kacdo laba ragcadood tukan maysid faradkeed baad sugi laa yusalli ma tukan jirin ilaa ragcatayni khafiifatayni fudfudud mooyeene oo kuwaas sunnadae ka horey wey qaala waxadaana isxaaq bn ibraahim aqbarana nadr ibnu shumaylan qaala xadaana shucb bihadi islam mila xadaana muxamed bn cabaad qaala xadaana sufyaan can camr ibn diinaar can zuhriy can salim bn cabdillaah can abiyi cabdullaahi bni cumar qaala wuxuu yidhi ahbaratnii xafsatu xafsa bintu cumar baa ii warrantay umulmuminiin radi allahu canha ana anabiya sala allahu calayh wasalam kaana inuu ahaa idaa adaa'a lahu lfajru waaga markuu dilaaco waagu markuu baryo sallaa ragcatayn laba ragcadood buu tukan jira sunna wax kale lama sheegin qaala xadaanaa camru naaqid xadaanaa cabdatu bnu sulaymaan qaala xadaanaa hishaam bnu curwa can abiihi can caaisha qaalat radia allahu canha kaana rasuulu llaahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu ahaa yusalii kii tukada ragcatayni buu tukan jiray laba ragcadood ragcatay alfajri idaa samica alaadaana aadaanka markuu maqlo wayukhafifuhumaa waana fudoodin jiray marka rabada ragcadood goorbay dhacayaan bacda alaadaan aadaanka kadib iyo aqimka intaan la aqimin udhexdooda waana la fududaynayaa idaa samica alaadaan haddaad aadaanba maqal wakhtigiina la gaaray waa iska tukanaysaa waad tukan kartaa oo wakhtigaa iskale sida xooga badan ee aadaan kuma xidhna hadaad salaadii tukato labada ragcadood tukato oo la gaaray oo salaaddii waagii oo barya aad tukato sunnadii qabliyadaheeda salaadda soco ka horeysa waa la timid aadaankii oon la aadaamin baa tukata lagu dhihi maayo li'annahu labada ragcadood waxay ku xidhan yihiin oo taabicu yihiin wakhtiga salaada ay raacsan yihiin salaadaha rawaatibta la yidhaahdo ee qabliyada ee salaadaha faradka ka horeeya wakhtigooda waa wakhtiga salaadaha ay raacayaan salaadaha ay raacayaan waqtigooda ba hadii la gaaro waa tukan kartaa haddaad soo gasho masaajijkii wixii on weli la aadaamin oo aadaankii u yar dibdho cad arato salaaddii sunnada waskisii tukan kartaa waba dhibaataa male waqtiga hadii la gaahay haddii laakiin waqtigii uu aadaanka adinku ku aadaamo aadaanka kadib waad tukanaysaa qabla iqaama aqimka ka hor oo bayna kulli aadaanayn salaatu waa kii yihi sala allah aleh wasalam waxadaanii caliy bnu xujrin sacdiyu qaala xadaanaa caliy bn cali bni mushir xaw xadaanaa abu kuray maxamed bn اlcalaa qaala xadaanaa abu usama xaadaanaahu abu bakr wabu qurayd wibnu numayr intaba can cabdilaahi bni numayr bay ka wariyeen xaa waxadaanaahu amru naaqid qaala xadaanaa wakiicun kulluhum dhammaantood can hishaam bay ka wariyeen bihada lisnaad wa fii xadiidi abi usaama idaa dalaca alfajru waaga markuu u bariyo oo dilaaco ayay dheheen ida dalaca alfajru marka idaa samica alaadaan meesheedii ayay intan waxay isku raaceen gaar ahaan xadiid abi usaama dhe fi xadiid abi usaama idaa dalaca alfajru marka labadan ragcadood ee salaada ka horaysa salaada subax waxay ku xidhan yihiin duluuculfajri bay ku xidhan yihiin sawaaun udina aw lam yuadam ama hal la aadaam ayo aan la aadaamin qaala waxadaanaahu moxamed bnu muana abu muusa qaala xadaanaa ibnu abi cadiyin moxamed bin ibrahim can hishaam can yaxya can abi salama can caaisha ana nabiy allahi sala allah aleh wasalam kaana yusallii ragcatayni wuu tukan jiray bayna nidaa'i aadaanki iyo waliqaamati min salaati subxi aadaanka iyo aqimka dhexdooda haddii aadaanka dhacaadi aqimka dhedoodalkaas dhacayaan laakiin aadaan kuma xidhna ee waqtigay ku xidhan yihin waxadaanaa moxamed bn muana qaala xadaanaa cabdulwahaab qaala samictu yaxya bnu saciidin qaala ahbaranii moxamed bin cabdiraxmaan annahu samica camra camra binti cabdiraxmaan ibn ascad bn zuraara tuxadiu ayagoo warramayba maqlay can caaishata caaishay ka warramaysaa annahaa caaisha kaanat taquulu waxay dhihi jirtay kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa yusallii kii tukada ragcatay alfajri labada ragcadood ee salaadda subax ka horaysa fa yukhafifu waa fududoodin jiray xagga qirada iyo rukuucda iyo sujuudda isagoo dhammaystiraayo oon wax nusqaana ayna ku jirin haddana qirada ma dheereen jirin wey xataa idaa aquul xataa inii aquul waxaaman is-iri bay tidhi hal qara'a ma akhriyay fiihimaa labada ragcadood biummi lqur'aan faatixadii buu ku akhriyay faatixadu ma akhriyo imaaman isirimi siduu nabiga yani waxay aqoon jirtay salaadaha sunnadaee nabiga uu tukado inuu dheereeyo tanay aqoon jirtay kuwa marka loo fiiriyo ragcadihii uu dheereen jiray heer waxay gaarsiisay caaisha ay tihi faatixadii muu akhriya rasuulka calayh salaatu wasalaam in faatixada ugu akhriya culimmada qaar baa waxay ka qaateen inayna qiro lahayn qaar baa waxay dhaheen faatixada oo laa salaata liman lam yaqra bifaatixati alkitaab iyo rukniha waxaan ka ahayn la akhrin maayo xanaafta wey hal qaraa fiihima bium qur'aan laakiin um qur'aan intuu akhriyay nabiga calayh salaam faatixadii yuu weliba qiro ku daray oo ama suurado akhriyey ama aayado akhriyey waan mari doonnaa isagoo qulyaalkaafiruun qulwala akhriyey laba suuradood weeyaan marra akhriyey aayadda baqara ku jirta quluu aamanaa billahi wama unzila ilayna ragcadda labaadna aayaddan fii suurati ali cimraan qul ya ahla kitaabi tacaalow labada aayadood buu nabigu alay isalaatu wasalaam qaala xadaana cubaydllahi bnu mucaad qaala xadaana abi xadaana shucba can muxamed bn cabdiraxmaan alansari samica wuxuu maqlay camrata binta cabdiraxmaan can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tihi caaisha kaana rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabiga wuxuu ahaa idaa talaca alfajru waagu markuu beriyo sallaa ragcatayni laba ragcadood buu tukan jiray aquulu aan isdhihi suu nabiga calayh salaam u fudaydinayo hal yaqra'u ma akhriya fiihimaa dhexdooda bifaatixati alkitaab ku akhriya baan is eri marka waxaa laga fahmayaa inaan lala jahrin qirada qirada qira lala jaaray ma aha inuu suurado iyo aayado ku akhriya nabiga calayh salaam qowlkiisaa laga fahmay saxaabadu u sheegay laakiin qiradiisa lagama maqal sidaasaa xadiidka laga fahmi karaa aquulu hal yani iyada isweydiinaysa ma akhriyey hadduu la jahri lahaa way ogaan lahayd inuu faatixo akhriyay weliba suurada akhriyay waxadaanii suhayr bnu xarb qaal xadaanaa yaxya ibnu saciid can ibni jurayjin qaal xadaanii caطaa can cubayd ibni cumayr can caaisha radi allahu canha ana nabiya sala allahu calayh wasalam nabigu lam yakun calaa shayin ma jirin shay min alnawaafili sunnooyinka ka mida oo ashadda uu kaga daraa mucaahadatan ilaalinta iyo maarata ku dadaalidda minhu nabiga calay salaam uu ku dadaalo calaa ragcatayn labada ragcadood ee qabla subxi ka horraysa labada ragcadood ee salaadda subax ka horraysa siduu nabiga ugu dadaali jiray sunno uguma dadaalin sala allah calayh waali wasalam halkaa waxaad garatay kow nabiga calay salaam cinaayada iyo ihtimaamka uu siin jiray iyo dadaalkuu ku bixin jiray labada ragcadood sida salaadaha kale uuna ugu dadaali jiray ugu dadaali jiray nabig alayh salaatu wasalaam ta labaadna waxaad ogaatay inayna farad ahayn ay sunno yihiin ila nawaafil nabiga calayh salaam salaadood nawaafil oo sunnaah uu kaga dadaal badnaa ma jirto sidaasoo uu leeyahay marka waa sunna ee waajib ma ah waxaa qaba inay waajib tahay alimaam alxasan ibn abilxasan albasriy sayidu taabiciin radia allaahu canhu waajib buu qabaa waxyaalaha salaadaha laisku khilaafay ka mid tahay labada ragcadood salaada suba ka horaysa witirka taxiyatulmasjidka ciideynka salaadahaasi waxaa lasku hayaa wujuubkooda iyo sunanimadooda lasku hayaa sidaa markaa jumhuurta u badan yihiin intaas waxaa weeyaan waa waa sunna ciidda qaar ay fardo kifaaya qabaan mooyeene qaala waxadaanaa abu bakr bin abi shayba wa ibnu numayr jamiica can xafs bni qiyaafi qaala ibnu numayr xadaanaa xafs can ibni jurayj can caطaa can cubayd bni cumayr can caaisha qaalad waxay tihi maa ra'aytu ma arkin rasuula allahi sala allahu caleh wasalam fii shayin shay oo min anawaafili ka mida oo asracu kaga degdeg badan yahay oo kaga dadaal badan yahay minhu nabiga calayh salaam ila ragcatayn laba ragcadood qabla fajri fajr ka horaysa inay sunno yihiin maxau daliila daliilka koobaad ya ya inay sunno tahay waxaa lagu daliila xadiidka laftigiisa laga fahmaya kow shay min anawaafil wax ka baxsan oo daliil khaariji ah daliil khaariji xalay waa kaan ishaarayna meel qaar xalay waxaa soo maray taxiitul masjidka la isku haya sameyn ayib saarifka marka muxuu yahay tusaaya inay salaadahan shantaa waxaan haynayn waajibheen alisra walmicraaj ya akhi alisra walmicraaj hadduu waajib yaha saxaabadu caddayn lahaadaasi waa fiqi kale wey waa faham kale laakiin maxaa u daliiloo cad oo nas a ah muxuu yahay alisra walmicraaj isra walmicraaj nabiga calayh isalaatu wasalaam markii la soo maxaa lagu farad yahay isagiiyo ummaddiisa huna khamsun huna khamsuun laa yubadalu lqowlu ladaya waa kiilah yiri shantaas daliilka laba saddexaad muxuu yahay xadiid mucaad ibnu jabal radia allahu canhu dad caama gaala ah oo qariibulcaad fi lislaam ah iyo gaalaa loo diray markii la beraya arkaanu islaamkii towxiidka u sheeg kadib towxiidka kadib waxaa u sheegtaa inuu ilahay ku farad yeelay hamsa salawaat ilyowmi waleyla soomaya shan salaadood marka salaad kasta oo la yidhaahdo culimmada qaar ay dhahan waa waajib adiladana usoo dareerinaysaa daliilka kale muxuu aha xadiidu dumaan binu taclaba waxaan ku soo marray kitaab aliiman baan kusoo marray saxiix muslim yaan ku soo marray rasuulkaani baa noo yimid wuxuu noo sheegay saaya sidaa allahu amaraka waa kii lahaa marka waxaa ka mid ahaa shan salaada tukashadooda inaan laga ziyaadinayn nin acraabiya u yimid nabiga alayh salaam oo soo islaam markaasuu shan salaad baa lagu leeyahay hal calaya hayruha qaala laa ilaa tadawac hal calaya hayruha wax kale ma lagu leeyahay laa ilaa tadawac baa may wax kale laguma inaa sunaysan mooyeen adiladaasoo dhan waxay ku socdaan wujuub salaad waajiba inaysan jirin waxaan ka ahayn shantaas salaadood qaala xadaana moxamed bn cubayd alqubari qaala xadaana abu cawaanata alwadaax can qataada can zuraarata bni awfa can sacd bni hishaam can caaisha radi allahu canha can inabiy sala allah alay wasalama qaal ragcataa alfajri labada ragcadood ee salaada subaa ka horaysa khayrun waxay ka khayr badan yihiin min addunya adduunyada iyo wamaa fiiha wax ku dhex jira allahu akbar labada ragcadood marka wax la fududaysta ma yihiin ma la fududaysan karaa adduunkan aan ku mashquulsannahay oo dhan habeenkiisi iyo maalintiisi duunyadiisii iyo madaxnimadiisi iyo manaasigtiisa guud markii laisku wada aruuriyo waxaa ka fadli badan labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya sunnada ah. kol haddii sunnadii labada ragcadood ah adduunka o dhan ka fadli badan oo ka khayr batay faradkii maxaad u malaynaysaa faradkana ha sheegin marka waxaa weeyaan ajirka laga helaayo labada ragcadood ee lagu helaayo iyo waxa aakhare aad ka helayso ee daa'imka ee baaqiga ee nicmada aan gooynin iyo adduunyadanoo wax kastoo lagugu siiya dhammaanood ka tegi wax isku dhigma ma ah adduunyada waxaa weya way tagaysaa wax kaastaan ku laakiin aakharo iyada waxaa weeyaan nicmo daa'ima ah oo dhammaanaynin ayaa ay leedahay dadka ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay siiyey ehlujannaha ilahay nagu daray qaala waxadaanaa yaxya bnu xabiibin qaala xadaanaa muctamar ibnu sulaymaan qaala wuxuu yidhi abii xadaanaa qataada can zuraara can sacd bni hishaam can caaisha can nabiy sala allah aleyh wasalam annahu qaal fii shaani rakcatayni labada ragcadood ee cinda duluuci salaada soox markay dhalata la tukadee sunnada ee faradka ka horeeya lahumaa labadaasa axabu ilaya aan ka jeclahay min adunyaa adduunyada jamniican dhammaan adduunyadoo idilba labadaa racul baan ka jeclahay bu nabig alah isalatu wasalaam yaan la fududaysanin marka qofkii sunanka iyo rawaatibta iyo sunooyinka mu'akadka ah iyo salaatuleylka iyo witirka fududaysta waxaa fudeedka uu ku soo socdaa waajibaadkii iyo faraa'ishii sarsarkii wey waa sarsarkii haddii reerbaadiyaha dadkii garanaya xoolaha oodbaa la odaa ood culus baa la odaa laakiin ooddaa iyadaa liskuma ah hadleeyo xogow sarsaraha kor laga mariyaa laandeer iyo sarsar baa la wareejiyaa kaa asagaa hadduusan jirin shabta horeba baalki wuxuu soo gelayaa oo garadda soo saarayaa ooddii weyneeda xoolaha ku jireen xoolihii hadduu garadda soo saaray ood kastaba hataa le xoolihii baad suureen waxaa laga yaabaa inuu jiiraba ooddi laakiin marka hore haddii meelaha lagu yar hakiya lagu sheelsheeliyo waxaa weeyaan waa laga gaari karaa qofka sunna diidkae sunnada aan la imaanin ee yidhaha anigu waajibka maan ku jarruuqi oo la soconi dee waxaa weeyaan takfiif baa ku sugan iyo fudaydin fududaysasho waajibkii baana marka dambe laga yaba inu ka tago lakiin qof sunno ku dadaalay waajibkaa ka sii daran inuu ku dadaali waa sidaa darajaad baana lagu helaa nas wixii nusqaana oo waajibaadkii iyo cibaadadii lagugu waajib nusqaantii kaa soo gaadhayna waa lagugu kabi xadaanii moxamed bnu cabaad ibn abi cumara qaala xadaana marwan bnu mucaawiya can yaziid huwa bnu kaysaan can abi xaazim salmaan alashjaciy can abi hurayra radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaal qara'a wuxuu akhriyey fii ragcatay alfajr labadii ragcadood ee salaadda subax ka horraysay faatixada kadib qul yaa ayuha alkaafiruun buu akhriyey wa qul huwa allahu axad qul yaa ayuha alkaafiruun aayata suurata iyo tawxiid baa la dhahaa labadaba tawxiid bay ka hadlaya wax kale kama hadlayaan midna tawxiid lqasdi waaliraada wa qul ya ayuha alkaafiruun qasadkaada iyo iraadadaada wuu khilaafsan yahay qasadka iyo iraadada gaalada laa acbudu maa tacbuduun baa tiri waxaad caabudaysaan caabudi maayo idinkore waxaan ana caabudaya caabudi maysaan marka waa lagu kala tagay cibaadadii tawxiid cibaadadat lqasdi baa dhahaa qul huwa allahu axadna waa tawxiid alasmaa wasifaat tawxiid alasmaa wasifaat asmaada ilaahay iyo sifaatkiisa qiimaha badan buu ka sheekeynaysa suuradda suurat likhlaas baa la dhahaa وxadثna qتyبة بن سعيidi qال xadثna الفزاriي yعnي marwan بن معاaوية عن cثمان بن xakيم الأنsاrي qaala akhbaranii saciid bnu yasaar ana bna cabaasin ahbarahu ana rasuula allah nabiga calayh salaam kaana yaqra' wuxuu aqrin jiray fii ragcatay ilfajr labada ragcadood salaada suba ka horaysa fi luulaa ragcadda hore minhumaa labada ragcadood faatixada kadib quuluu aamanaa biاllahi wamaa unzila ilayna suurat lbaqara aayaddaasuu aqrin jiray allatii fi lbaqara ku sugan wa fi laakhirati ragcadda dambana minhumaa labada ragcadood aamanaa biاllahi washhad bianna muslimuun aayadda ay ku jirto ama mxuu ahaa jumladan ayadaas aayadda ku jirto ayuu ku arin jire qul ya ahl kitaab soo tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allah marka suuradda aayadda ayaduna tawxiid bay ka hadlaysaa tanno tawxiid bay ka hadlayaan mar walbaba qur-aanka kariimka haddaad u fiirsato asagoo wada sharaf badan qur-aanka oo fadli badan oo ajir badan oo halkii xarafba toban xasanaad laga helo haddana waa sii kala fadli badan yahay inta fadli lagu sheega haddaad u fiirsatona waxay ka hadlaysaa tawxiid bay ka hadlayaan aayadaha tawxiidka ka hadli qul huwa alla iyo qul ya alkaafiruun iyo suuradaha ka hadlaaya ujeedaa aayadaha ka hadli quluu aamanaa iyo qul ya ahlkitaab tacalow ilaa kalimatin sawa baynana bayn an laa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shayca walaa yatakida bacduna bacda arbaaban min diin illah fain tawallow faquluu ana muslim aayaddaas tawxiid bay ka hadlay soo maartid mufaawadadii iyo dooddii nabiga alai slam la galay weeyaan nimankii wafdu najraan la dhihi jira wafdu najraan ee nasaarada ah hadday noqoto aayatulkursi waa kan ayaduna waxay fadliga ku yeelatay acdamuhay unoqotay tawxiid bay ka marka cinaaya iyo ihtimaam gaara ayaa tawxiidka la siiya mar walbaba fadaa'ish hadday noqoto iyo hadday noqoto macaanida iyo axkaamta ku duugan iyo wixii maaragtay iimaaniyaadka iyo ziyaadatu iimaan laga helaayo tawxiidka ku jira ah, tawxiidka ku jira qur-aanka kariimka ana dee waad inta tawxiidka lagaga hadlay alcahd almaki alcahd almaki maka markii la joogo waxaa laga hadlaya iyo tarbiya iyo taskiyat nufuus buu ahaa dadkii markay tawxiidka qaateen oo alle keligii ay ogaadeen inuu yahay axadka baarka ee naafica wax dhibaaya wax naaficinaya maamulka koonkao dhan abuuray ee iska lehee maamulaya inuu isaga yahay keligii qalbiga ay geliyeen oo haddana taskiyadii naftooda ay daahirnaatay oo tarbiyada ay la imaadeen dadkii ay noqdeen dad wax kasta oo korkooda la saaro oo lagu kallifo samicnaa waaacnaa waxaan ahayn uuna ka soo fulaynin iyo cahdulmadani waxaa bilowday axkaamtii iyo faraa'ishii iyo sharaa'ic ulislaam iyo furuucdii baa bilaabatay markaasa nin walbaba samicnaa waadacana ka soo hadhay nin walba samicnaa waadacana maxaa yeele iimaankii baa buuxa oo ikhlaaskii baa buuxa oo naftii baa tababaratay oo allay qalbigooda ku xidhantay oo rabbi waxaan ahayn ay barta ku xidhantahay male wax kaloo dhan oo ka sokeey dhanba wuxuu noqday waxaan qiimaba lahayn oon danba laga lahayn oo aan loo istaagayn ayuu noqday tarbiyadii dadka qaatay sida dhabta u qaatay sidaasay ahaayeen heer waxay gaareen markii dambe ay dhaheen haddaad fardaha annaga aad nabi allaw ilaa barkulqiimaad aad sii kaxayso qaarkood waxay dhan badda haddaad galana tira waan gelaynaa saasay dheen waa goorma hadde waa mar tarbiyadii iyo madrasadii nabi maxamed sala allah aleh wasalam si ay u qaateen wey waxadaanii cali bnu khashram qaala akhbaranaa ciisa bnu yunus can cumaan bn xakiim fii hada lisnaad bimili xadiidi marwan alfazaari baabu wuxuu ku saabsan yahay fadli sunani raatiba sunooyinka raatibada la yidhaahdo raatiba macnaa taabica way tartiibsan yihiin waa taabic qabla alfaraa'idi faraaishay ka horeeyaan wa bacdahuna wayna ka dambeeyaan wa bayaana cadadihina tiradoodana waa lagu caddaynaya labada ragcadood hadda laga soo sheekeynaya salaaddiis waa ka horraysa rawaatibtay ka mid tahay si gaara waxaa iyada lagu sheegay lisharafiha wa fadliha way ka fadli badantaha kuwa kale ilaa heer nabigu u qadeeyey ilaa uuna ka tegi jiro markuu musaafirka yahay xataa culammada waxay tartarsiiyaan witirka habeenkii la tukanay iyo labada ragcadood salaadda subax ka horreeya kee fadli badan oy qaarkood leeyihin labada ragcadood baa ka fadli badan halkii la gaarsiiye ee la yidhi khayru min addunya wamaa fiiha witir lama gaarsiinin hadda waa kaba rawaatibti baa bilaabanaysa sunnooyinka ka horeeya marka laga hadlaayo sunankaasi waxaa soo arooray asunan almu'akada qaarkood toban bay ku tilmaamaan oo subax ee duhurkii baa afar la kacaaya afar qaadanaya iyo lix salaadihii kale ay qaateen toban bay noqon qaarna muakad waxaa noqonaysa labaiyo toban xadiidka ibnu xabiiba inoo imaan doona duhurkii baa wuxuu qaatay labaiyo tobankaa nis buu qaatay afar ka horraysa laba ka dambaysa lixna waxaa qaybsaday salaadihii kale casar kuma jiro casarkana mar buu soo galayoo inuu nabiga cala salaam u duceeyey ninkii tukada qabla alcasri arbaca raxima allah buu yii allah u naxariisto arrimahaasoo dhanba way jiraan laakiin guri janna qofkii raba in loo dhiso caawa waa hayaa ya anima xadiid ka bood waxaan ka akhrinaya quula aamana billahi alhamxayd labada aayadood baa isu dhawaan sax wey waaya waa run xadaana abu bakr bin abi shayba qala xadana abu khaalid اlaxmar can cuثmaan bn xakiim can saciid bn yasaar can ibni cabaasin qaala kana rasuulu lahi sala اlah alيه waslam wuxuu yaqra'u ka yaqri fi rakcati اlfajri quluu aamana biاllahi wma unzila ilayna walatii fi ali cimraan tacaalow ila kalimatin sawaain baynana wa baynakum intaa wati hore kii hore wala mid yahay cali bn khashab akhbarana ciisa bn yunis can cuثmaan bn xakiim fi hada isnad mid xadiidi marwan alfazari u imo markaa sunan rawaatib xadaana muxamed bn cabd llahi bn numayr qal xadaana abu khaalid اأxmr yani sulaymaan bn xayaan can daawuud bn abi hindin an nucmaan bn salim can camr ibni wsi qaal xadaanii cambasat bn abi sufyaan ayaa iu warramay fii maradihi aladii maata fiihi uu ku dhintay saxaabigaasi jiradu u dhiman doono ayuu saxaabadii u timid isagoo xanuunsan oo mariid ah oo sakaraad ah ayuu haddana u naseexinaya oo diintii wuxuu yaqaanay ayuu gaarsiinaya ilaa aakhiri laxda aakhir raqab u dambeeya waa baqiyat ayaat inta u dambaysa hadday hadli karaan diin bay sheegi jireen ayb aladii maata fiihi bixadiii buu ii sheegay yatasaaru ilayhi uu siraysanayo yani waa qof xanuunsan oon kor u qayli karin hoos buu u sheegaya u hadlaya qaala wuxuu yidhi cambasa samictu umu xabiiba waa zawjadii nabiga ramla bint abi sufyaan baa la dhahaa taquul ayadoo leh samictu rasuul la nabiga alay slam baan maqlo yaquulu leh man sallaa qofkii tukada inatay casharata ragca labaiyo toban ragcadood qofkii tukada fii yowmin waleyla habeen iyo maalin isku darka buuniya lahu waxaa loo dhisayaa bihinna sababtood beytun guri baa loo dhisaya fi ljannati jannada ayaa caawayan ku dhaafin guri janno ayaa la dhisayaa waxaa loo dhisayaa labaiyo toban ragcadood ninkii laazimo oo daa'ima guri jannaa loo dhisayaa qaalat umu xabiiba waxay tidhi famaa taraktuhunna kama tegin samictu rasuula sal l slam ina cashar ragca tafsiilka lama sheegin soo maarti riwaayo kalea kuu caddayn doonta waxaa weeyaan arbacan qabla duhri afar duhurka ka horeeya waracatayni waragcataani badaha badaha bacda duhri ka dambeeya waa meeqa lix duhurkii baa baqatayba labaiyo tobankii maxaa ku soo haray lix u qaybi marka ah, maqribkii meeqaad siisay laba ragcadood ka horaysa mise ka dambaysa ya ka dambaysa cishihiina maxaa siinay laba ragcadood oo ka dambaysa waa meeqa subixiina laba ragcadood oo ka horaysa lix soo maaha lixdii duurka ku dar labaiyo tobankaa weeye allahuma ahdina fi man haddii aad labada tobankaas aan daa'imno ballan waxaa ah saadiqulmasduuq oo rasuulkeenna calayh salaam uu noo ballan qaaday in janno guri looga dhisaayo qaaradu maxbuuba waxay tihi famaa taraktuhunna ani kama tegin mundu samictuhunna min rasuuli illaah maalintaa nabiga ka maqlay laga bilaabo kamaba tegin mitrwiley kama tegin dhaqanku sidaasuu ahaan jiray ma maqashay haa hore waa laga dhaqangelin jiray maalintaan maqlay nabiga ka maqlay laga bilaabo kama tegin way ku dhimatay ayagoo tukanaysa waqaala cambasiih ka warinaya wuxuu yidhi famaa taraktuhunna ana kama tegin mundu samictuhunna intaan maqlay labaiyo tobankaas min ummi xabiib aan ka maqlay saxaabiyadii wa qaala camar binu awsna wuxuu yidhi oo cambase ka wariyey maa taraktuhunna ana kama tegin mundu samictuhunna intaan ka maqlay min cambasa wa qaala nucmaan asagana wuxuu yidhi waa ka kasii wariyey binu saalim maa taraktuhunna kama tegin mundu samictuhunna min camar bin aws intaan ka maqlay shuf tasalsulkaas musalsal xadiidka wuxuu ku yahay in qof walba uu caddeeyey in warkii unan iska dhagaysa ahayne dhaqan gelin markiiba ay ku wadeen ilaa ay kaga dhintaan qaala xadaanii abu kasaar almismiciy qaala xadaana bishr bn fadl qaala xadaana daawuud can nucmaan bn sali bihada اlisnaad qaala man sallaa fii yowmin intay caشhraa sajda lam yatawaracadoo tadawacan oo sunaa buniya low baytun fi ljana loo dhisayaa qaala waxadaanii muxamed bnu bashaar qal xadana mxamed bn jacfar qal xadana shucba an nucman bn salix an camr bn awsin an cambasa bn abi sufyaan can umi xabiba zawji nabiy sala allah aleh wasalam naha qaalat waxay tihi samictu rasuul allah nabiga calayi salaam baan maqlo yaquulu leh maa min cabdin addoon ma jiro muslimun muslima yusallii tukan lilahi alla daraadii ikhlaas baa la rabaa lilahi alla dartii kula yowmin maalin walba intay casharata ragca labaya toban ragcoo tadawucan sunnaha farad ma ahee kayra fariidatin faradka halkaa iska dhig faradka markaad diyaarsato sunnadaa ku dartay wey ilaa bana allahu lahu ilahi wuxuu dhisaa baytan fi ljanna jannada ayuu guri oga dhisaa oo ilaa bunya lahu waxaa loo dhisaa baytun fi ljanna baa loo dhisaya dadka jannada guryaha looga dhisaayo waxaa ka mid ah dadka noocana ayaa ka mid a ah. qofkii ilmo uu ka saqiiro oo alxamdu lilah yidhaahda oo sabra oo jidkii sabirka maro isirjaacsada asagana guri baa jannada looga dhisayaa weliba magaciisa waxaa la dhahaa guriga xamdiga baytulxamdi baa la asagana qaalad umuxabiba waxay tihi famaa barixtu kama zuulin usalihina inaan tukan bacdu waqaala camar wuxuu yidhi maa barixtuka na kama zuulin usalihina inaan tukan bacdu markaan maqlay kadib waqaala nacmaan mila dalika wahakada sidaas isku daba socotaa waxadaana cabdiraxman bn bishr cabdullah bn haashim alcabdiyi qaala xadaana baas xadaana shuba qaala nacmaan bn salim ahbaranii qaala samictu camr bn aws yuxadid can cambas can ummi xabiiba qaalat qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi maa min cabdin addoon ma jiro muslimin muslima tawadaa weysaystay oo faasbaqa alwuduu'a weysadii hagaajiyey isbaaqu waxaa weeyaan xubnihii inaad si fiican biyo u gaadhsiiso labalaba iyo saddex saddex jeerna aad mariso xubin walba waxaan madaxoo hal mar labasixiyo asagoo dhan wii xanuuna aan ka ahayn inta kale uma sallaa tukada lilaahi alla dartii kula yowmin maalin walba labaiyo toban ragcadood guribuu ilahay u dhisaya fadakara milahu waa saas xadana suhayd bn xabi cubaydilahi bn saciidin qaala xadana yaxya whuwa bnu saciidin can cubaydilahi qaala ahbaranii naafic an ibni cumar xa waxadana abubakr bn abi shayba qaala xadana abu sam xadana cubaydullahi can naafic can ibni cumar qaala sallaytu maca rasuuli illahi sala allah alay wasalam nabigaan la tukaday qablo duhri sajdatayn duhurka hortii laba ragcadood kan toban ragcadood buu ku tirin doonaa laba ragcadood duhur ka horaysa wa bacdahaa duhur kadibna sajdatayn wa bacda almaqrib maqrib gadaashiisana sajdatayn laba ragcadood wa bacda alcishaa cishaha gadaashiisana sajdatayn laba ragcadood wa bacda aljumcati jumcada gadaasheeda sajdatayn laba ragcadood jumcada gadaasheeda laba muxuu ah laba ragcadood ka dambeeya duhurka hadduu duhur ahayn wey hadduu duhur ahayn duhurka soo ogaana isaga faama almaqribu maqribka cishaa iyo waljumca jumcadu fa sallaytu maca nabi sal slam fi beyti gurigiisaan kula tukaday oo guriguu nabiga sunnada yuu la aadi jiray in badan xadiidkan isagana waa sunna mu'akada la dhahaa laakiin fadligii xadiidkii umu xabiiba ee labaiyo tobankan ahaa labaiyo toban ragcadood ee la tukada aha yaa ka fadli badan baabu jawaazi naafila jawaazu naafilati salaada naafilada ee sunnada way bannaan tahay inaad qaa'iman adoo taagan tukato wa qaacidan adoo fadhiya soo sunno maaha istaagii fadhiga ku tukan kartaa wa bacdi rakcati weliba ragcadda qaarkeed baad waxaad samayn kartaa qaacida lagoo taagan wa bacduhaa qaarkeedna qaacida fadhiga hal ragcadood qiradii kala goosan karto oo haddaad xisib ku akhristo istaagga yardaasha fadhiga waad ku tukan kartaa dadii kale xor baa u tahayba salaata mutarafil qofka sunnada tukanaya amiirun linafsihi baa layidhaha amiirun linafsihi hadduu rabo istaag ku tukan hadduu rabo fadhig ku tukan hadduu rabo qaarna istaag qaarna fadhiga laakiin yaa fadli badan haddaadad cudurdaar lahayn oo xanuunuuna ku haynin ama aadan gaadiid saarayn inaad istaag ku tukatay inaad fadhi ku tukatay istaaggaa fadli badan istaaggaa fadli badan ququumu lilaahi qaanitiin salli qaa'ima fain lam yasfax qaacida haddii laakiin aad kari karto fadhi waad ku tukan kartaa adoo kara sunnadii fadhi waad ku tukan kartaa laakiin wuxuu qofku leeyahay nisfa ajri lqaa'imi qofkii istaag ku tukana ajirkiisa niskeed buu leeyahay waa qofka qaadirkae kara waay qofka nis laga dhigaayo kii laakiin cudurdaar iyo marad iyo wax keenay ama naafaba ah isaga waxaa ajirkiisa kaamil buu ku helayaa qaala xaddaana yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa hushaym can khaalid bn cabdilahi can cabdillahi bni shaqiiq qaala wuxuu yihi sa'altu caaishata waxaan su'aalay can salaati rasuulilah nabiga salaadiisa can tatawucii sunnooyinkiisa weliba salaadaha sunnada ah faqaalat waxay tihi kaana yusallii fii beytihi gurigaygu ku tukan jiray qabla duhri duhurka hortiya arbacan afar uma yakhruju waa dhici jiray fayusallii binnaasi dadku tujin jiray salaaddii faradkeed uma yadkhulu wuu soo geli jiray gurigii mar labaad fayusallii ragcatayni wakaa lixdii lixdii duhurka weye wa kaana yusallii binnaasi bilmaqriba maqribka ayuu nabiga alay slam tujin jiray uma yadkulu guriguu soo geli jiray fa yusallii ragcatayni laba ragcadood buu tukan jiray meeshaa waa sideed wayusallii binnaasi alcishaa cishii buu nabiga tujin jiray wayadkulu bayna beyti gurigeeda uu soo geli jiray fa yusallii ragcatayn laba ragcadood buu tukan jiray halkaasu waxaa weeyaan meeqa wey toban waay wa kaana yusallii min alleyli tisca rakacaat maxaa dhiman marka salaadihii duhurka lixdiisii waa la sheegay maqribkiina la sheeg cishihiina la sheeg subxii baan la sheegin marka subax lagu daro marka waxay noqonaysaa xadiidka umu xabiiba dayib waan soo ogaanay wayadkhulu bayfa wakaana yusallii min alleyli habeenka nabiga calayh salaam wuxuu tukan jiray tisca rakacaat sagaal ragcadood buu tukan jiray fiihina gudahooduna alwitru witrika ku jiro sagaal ragcadood witr ku jiro maxaa kuu bannaan sagaal ragcoodo ka rabta inaad habeenkii salaatuleyl ku tukato seed u tukan laba kayfiyaba way kuu bannaan tahay iyo ka badanba way noqon kartaaye oo kayfiyada koobaad aan sheegno laba ragcatayni ragcatayni ragcatayn laba laba ragcadood baad u tukanaysaa kadibna hal ragcad baad witr ku tukan karta way kuu bannaanta waxaa kuu bannaan sagaalkaba inaad israaciso ood hal muxuu hal salaama naqsi hal salaama naqsi kaga baxdo laakiin meeqa ataxiyaad laba ataxiyaad sagaalkaa markaad tukato ragcadda sideedaad waad ataxiyaadsan waad kici tii sagaalaad baa haddana soo tukan waad ataxiyaadsan qaabkaasna waa ku timid haddaad labalaba intaa u tukato saddexda u dambaysa witirka israacisana waa ku bannaanta fiihina alwitru wa kaana yusallii leylan awiila waxaa kaloo kugu imaan doontaayo shan la israaciyey wa kaana yusallii leylan habeen buu nabiga tukan jiray awiilan dheer yani leylan awiilan wuxuu ka wadaa yacnii leylan habeen buu tukan jiray nabiga calayh salaam salaatan awiila salaad dheer ama muxuu ahaa kaiiran bay ka dhigan tahay qaa'imna soo wataagan in badan yusallii leylan habeennimu wuxuu tukan jiray dawiilan ay kaiiran in fara badan in fara badan wuxuu tukan jiray qaa'imna sidaa ku tukaday wa leylan habeen dawiilan dheer ee kaiiran fara badanna qaacida marka dawiilan maanta waxaa weya bimacnaa kaiiran habeen badan habeenno badan habeeno badan buu fadhiga ku tukaday habeeno badan sidaa ku tukaday bay ka dhigantay nabiga calayh isalaatu wasalaam wa kaana idaa qaraa markuu akhriyo wahuwa qaa'imun hadduu istaaga kusoo tukana salaadda ku bilaabo oo isagoo taagan qur-aanka soo akhriyo rakaca waa rukuuci jiray wasajada waa sujuudi jiray wahuwa qaa'im isagoo taagan oo istaag kusoo rukuuci jiray kasoo sujuudi jiray xataa hadduu fadhiisto intuu kacu soo rukuuci jiray haddana sujuudu halkasi wadi jiray wa idaa qaraa qaacida hadduu nabigu fadhiga ku bilaabana rakaca waa rukuuci jiray wasajada waa sujuudi jiray wahuwa qaacidun isagoo fadhiya oo intuu fadhiga ku akhriyo oo istaago haddana intuu fadhiga kusoo noqdo fadhiga kor rukulaysa ku sujuudi jir waxaa kaloo ku bannaan inaad fadhiga ku bilowdo aad fadhiga ku dhammaysato istaag ku dhammaystana waa ku bannaan tahay salaada istaaga ku bilowdo inaad fadhi ku dhammaystana waa ku bannaan tahay walamru fii dalika waasic walxamdu lilah arrintu waasic weeyaan waa salaad sunnaa wa kaana idaa alaca alfajru waagu markuu beriye wuxuu ahaa nabigu salla ragcatayn laba ragcadoo sunnu tukan jiray xadaanaa qutayba bnu saciid qaala xadaanaa xamaad can budayr ibni orqa ayuub ibn abi tamiima can cabdillahi bni shaqiiq can caaisha radi allahu canha qaalat kaana rasuulu lahi sala allahu aleh wasalam wuxuu ahaa nabigu yusallii kii tukada leylan awiilan ee habeen habeenno badan ayuu wuxuu ku tukan jiray tukan jirayoo faida sallaa qaa'iman istaag hadduu ku tukado rakaca qaa'iman istaag kusoo rukuuci jir waida sallaa qaacidan hadduu fadhiga ku bilaabo salaada rakaca qaacida fadhigu ku rukuuci jir waxadaana moxamed bn muhana qaala xadaana moxamed bnu jacfari qaala xadaana shuba can budayl can cabdillahi bni shaqiiq qaala kuntu waxaana shaakiyan bifaris waxaan ahaa qof xanuunsan wadankan faris baan ku xanuunsaday faris ama waa meel magaceed fa waxaana usallii kii tukada qaacida fadhigan iskaga tukan jiray haddaan xanuunsaday fasa'altu can dalika caaishaan weydiiyey marka fasa'altu caaishadadaasi ma aha iyagoo faris joogta caaisha faris mayna tegin ee wuxuu ka wadaa dadku ka soo galay ardulfaris ama meeshaasi yo wuxuu leey fasa'altu can dalika caaisha inaan fadhiga ku tukan jiray markaan xanuunsaday faqaalat waxay tihi kaana rasuulu llah nabiga alay slam wuxuu ah yusallii kii tukada leylan tawiilan habeen badan aiiran isagoo taagan fadakara xadiia qaala xadana abubakr bin abi shayba qal xadana mucaad bn mucaad qal an xumayd an cabdilahi bn shaqiiq alcuqayli qaal saaltu caaishata waxaan su'aalay radi allahu canha can salaati rasuuli illaahi sala allah aleh wasalam bileyl habeenka nabiga calayh salaam salaadda uu tukan jiray salaatuleyl baa la dhahaa faqaalad waxay tihi kaana yusallii leylan dawiila in badan qaa'iman isagoo taagan ayuu tukaday waleylan dawiila in badanna qaacida isagoo fadhiya wa kaana idaa qara'a markuu nabigu akhriyo qaa'iman xaaliya mid taagan rakaca waa rukuuci jiray qaa'iman isaga kusoo rukuuci jiray wa idaa qara'a qaacida fadhiga hadduu qirada ku bilaabo rakaca waa rukuuci jiray qaacidan xaaluu fadhiyo waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbarana ibnu caawiya can hishaam ibnu xasaan can moxamed ibni siriin can cabdillahi bni shaqiiqi alcuqayli qaala sa'alnaa caaisha caaisha binta abubakr radi allahu canha um can salaati rasuuli illah salaadda nabiga alay slam baan weydiinay iyada loo soo noqonaya iyada marjac ah waxaa yeelay salaadaha salaatuleylka nabiga guriga kutukan jira inta badan marka caaisha iyo haweenkiiba nabiga calayh salaam baa garan kara faqaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allah alay wasalam muxuu ahaa yukiru salaata qaa'ima leylan awiilanti wey leylan awiilanti ayay ku fasiraysaa yukiru waa badin jira asalaata qaa'iman xaal abi taagan buu istaagku in badan kusoo ku tukaday wa qaacidan sagoo fadhiya faida ftataxa salaata qaa'ima hadduu istaaga ku furto oo istaag ku bilaabo rakaca qaa'iman asagoo taagan buu soo rukuuci jiray xataa hadduu fadhiista uu istaagi jiray waida iftataxa salaata salaada hadduu ku furta qaacidna isagoo fadhiya rakaca qaacida oo hadduu fadhiga ku bilaabo xolow fudol intuu dareemo istaago soo akhriyo qiradii haddana fadhigu kusoo noqon jiray waxadaanaa aburabiic zahraani cali bnu daawuud alcataki akhbaranaa xamaad yani bni zayd xaa qaala waxadaanaa xasan bnu rabiic qaala xadaanaa mahdiyu bnu maymuun xaa waxadaanaa abubakr bn abi shayba qaala xadaanaa wakiic bnu jaraax xadana abu qurayd xadana ibn numayr jamiica can hishaam bn curwata xaa waxadaanii suhayl bn xarb walafdu lah qaala xadaana yaxya bnu saciid can hishaam bn curwata qaal ahbaranii abi can caaisha aabihiis curwo wey caaishuu ka warramay qaalad waxay tihi caaisha maa ra'aytu ma arkin rasuula allahi sala allah aleh wasalam oo yaqra'u akhrinaya fii shayin wax min salaatiilleyli salaatuleylka kamida yaalisa soo fadhiya xataa idaa kabira istaaggu marka uu ku tukan jiray xataa idaa kabira markuu nabiga calayh salaam da uu da'oobay lixdan iyo saddex sano nabiga ku dhintay calayhi salaatu wasalaam markuu xoogo culays daa yar dareemay oo uu yar daalay qaraa jaalisa fadhigu ku akhrin jiray nabiga calayhi salaam qirada in faatixa ku galo quradii iyo fadhigu kusoo bilaabi jiray xataa idaa baqiya calayhi min asuurati alaaثuuna aw arbacuuna aaya soddon ilaa afartan aayadood markay u hadhay meeshuu rabay inuu ku rukuuco qaama intuu istaagu faqara'ahunna soddonkaasi istaag kusoo akhrin jiray uma rakaca markaasuu rukuuci jiray nabiga sala allah alيh ali wasalam marka waa hal ragcad oo loo qeybiyey istaag iyo fadhi way bannaan tahay istaagay fadhi loo qaybiyey qaarna fadhigaad ku tukan xoogoo istaaga ku yar markaad xoogow aad akhrisato waa istaagi qiradii haddana istaaga ku soo dhammaysanaysaa soo rukuuc oo soo jusjuudi taas waa ku bannaan cagsigeedna waa ku bannaan tahay intaad istaagka ku bilowdo markaad daasho inaad iska fadhiisato fadhiga ku dhammaystirato waxaddaanaa yaxya binu yaxya qaala qara'tu calaa maalikin can cabdillaahi bni yaziidin waabi nadar can abi salamata bn cabdiraxmaan can caaisha radi allahu canha ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam kaana yusallii jaalisa isagoo fadhiyu tukan jiray fayaqra'u waa akhrin jiray wahuwa jaalis isagoo fadhiyu qirada bilaabi jiray oo qur-aanka akhrin jiray faidaa baqiya min qira'ati marka qiradiisa ka soo hadho qadra maa yakuunu alaaiina oo amase arbaciina aaya soddon ilaa afartan aayadood qaama intuu qucu faqara'a akhrin jiray waa qaama isagoo taagan uma rakaca markaasuu istaag ka rukuuci jiray uma sajada waa sujuudi jiray uma yafcalu fi rakcati aaniya ragcadda labaadna mila dalika saasuu nabiga calayh salaam istaagee fadhiga ugu qaybin jiray qaala xaddaana abubakr bin abi shayba isaaq bin ibraahim alxandari qaala abu bakr xadaana ismaaciil bnu culaya ibn ibraahim almaqsim can waliid bn abi haashim can abi bakr bn muxamadin axad fuqahaai sabca fi casri abu bakr bn muxamed bin abubakr abubakr can abi bakr bn muxamed waa kuma midka fuqahaau sabcaha abu bakr bin cabdiraxmaan bn xari bn hishaam an abi bakr bn muxamed buu ku yidhi maxamed bn qasim ya maxamed bin camr ya ibn xasmi abubakr bn muxamed ibn camr bn xasm sax wey an camrata binti cabdiraxmaan bn iscad bn zuraara an caaisha radi allahu canha qaalat waxay tiri kaana rasuulu llaahi sala allah aleh wasalam wuxuu ahaa yaqra'u kii akhriya wao qaacidu isagoo fadhiya faidaa araada markuu doono an yarkaca inuu soo rukuuco qaama intuu istaagu qadra maa yaqra'u insaanu qof intuu akhriyo oo kale arbaciin aaya buu taagnaan jira soo akhrin jiray waxaddaana ibnu numayr maxamed bn alcalaa qaala xaddaana maxamed bnu bashaar qaala xaddaana maxamed bnu maxamed bnu camar qaala xaddaanii maxamed bnu ibraahim can calqama ibnu waqaas qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi licaayisha waxaan ku idhi kayfa kaana sidee buu ahaa yasnacu kii sameeya rasuulu llaahi sala allah alay wasalam fi ragcatayn labada ragcadood woo jaalis oo fadhiya markuu tukanaayo laba ragcadood fadhi ku tukanaya see buu nabiga alay slam samayn jiray qaalad waxay tiri kaana yaqra'u fiihima wuxuu ku aqrin jiray qirada faida araada an yarkaca inuu rukuuco markuu damco rukuucda soo dhowyahay yuqaamu intuu istaagu soo ahriya qiradii oo soddon iyo afartan ayuu rakaca rukuuci jiray ile nabigu soddon iyo afartan iyo konton iyo boqol iyo lasma hayo baqaru intuu ahriyo ku dhammayni aala cimru ku dhammayni anisu dhammayni nabig alay slam hal ragcada sala allahu alayh waaalih wasalam xubiba ilaahi aaca daacadii iyo cibaadadii baa la jeclaysiiyey gaar ahaan salaada quratu caynihi bayhay sala allahu alayh wasalam raaxadiisa iyo ishiisa qabowshigeeda iyo salaadaheed sala allahu alayh waaalih wasalam waxadadanaa yaxya bnu yaxya qaala ahbaranaa yaziid bnu zurec can saciid aljurayni can cabdillaahi bni shaqiiqin qaal qultu licaaisha waxaan ku yidhi hal kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam yusallii wahuwa qaacid asagoo fadhiya buu nabiga tukan jiray calayh salaam qaalat nacan bay tidhi bacdamaa xadamahu nnaasu dadka intuu jajabiyey kadib xadamahu naasu dadku intay jajabiyeen waxaa laga wadaa bacduma xadamahu naas xadamku waxaa weeyaan taksiiru shay wax la jajabiyaa la yihahda ee waxaa weeyaan bacdamaa kabira nabiga alay sl markuu weynaaday oo dadkii intooda badan ay dhallinyaro yihiin oo uu ka weynaaday oo dadkao dhan markaa uu asaga ka weynaado oo ka cuslaaday taasaa loo jeedaa bacdamaa xadamahu naas marka dadkao dhan maxay u arkaan qof dagaaray oo lafihiisii iyo xubnihiisii iyo jidhkiisii uu jilcay ayay u arkayaan u arkayaan qofka dadkii baa saa u arkaaya ee dadku ma jajabinayaan iyo waba dadka waxba ma jajabinayaan bacdamaa xadamahu naasu intay dadka jajabiyeen yani intay arkeen kownahu kabira oo loo cuurdaarayo oo fadhiga ku tukan karo oo uu noqday maaratay qof odaya uu noqday taasaa loo wadaa وxadثna cubaydاللh بن mعاad qال xadثna abi xadثna kahms بن xasن عن cabdاللahi بن shقيq qال qلت لcاaشha ذkr عن bmثلi وxadثna محamed بن xاaطب هاrون cabdاللahi الحmاl qال xadثna xajاaج بن محamed الmasيسي qال qال بن duwayد أخبرnي cثman بن abi سulayman أن aba سلمة بن cabdiرحمن أخبره أna cاaشha رضي الله عنha أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم lam ymut ma dhimanin nabigu xatى kaana kaثيir min salaatihi in badan oo salaadiisa intay noqotay wahuwa jalis oo fadhiya waa sanadkii u dambeeyey ama labada sane u dambaysay wey marka la leeyahay nabiga alay slam wuu cuslaadayna waa sanadkii ama laba sane u dambaysay kama fi xadiidka xafsa noo imaan doona waxadaanii maxamed bnu xaatim xasan alxulwaani kilaahuma can zaydin qaala xasan xadaana zayd bn اlxubaab qaala xadaana daxaaq bnu cuثmaan qaala xadaanii cabdullahi bnu curwata can abihi can caaisha qaalat lama badana rasuulu اllah nabiga calayh salaam markuu cuslaaday badanada macnaha waxaa weeye badankiisii uu cuslaaday oo xoogaa culays uu dareemay waa sanadkii u dambeeyey ama laba sane u dambeeyey marka nabiga calayh salaam culays uu arkay wahaqula uu cuslaaday kaana akaru salaatii jaalisan isagoo fadhiga uu tukan jira nabig alay slam salaada inteeda badan fadhigu ku tukan jira waa salaadaha sunnada xaddaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malik can ibni shihab can saa'id bni yaziidin can muطalib bin abi wadaacat asahmiy can xafsa binti cumar radi allahu canha annaha qaalat maa ra'aytu ma arkin rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam oo sallaa tukanaya fii subxatii sunnadiisa qaacidan xaalu fadhiyo xataa kaana ilaa uu ka ahaadoo ka gaaray qabla wafaatii dhimashadiisa ka hor bicaamin sanad sanadku u dambeeyey fakaana yusallii fii subxatii qaacida fadhiguu nabiga ku tukan jiray sunnada wa kaana yaqra'u bisuurati suuradu akhri jiray fadhiga ku akhri jiray fayuratiluhaa suuradii buu tartiibin jiray tartiil isagoon boobaynin oo kala dhigdhigaya oo xukunkeeda ilaalinaya iyo tajwiidigaha oo mid walba meeshiisa mustaxaqaha marinaya xataa takuuna ilaa ay ka noqotay suuraddii adwala mid ka dheer min adwala minhaa midii ka dheereed yacni suuradda haddii qofka uu akrinaayo uu tartiibiyo suurad ka dheer oon tartiib loo akhrinin yay ka dheeraan suurad ka dheer oo la boobsiiyey inta la bogo waxaa ka dambaynay suurad ka gaabanoo qiradii la tartiibiyey marka qiradii buu tartiibiyey xataa takuuna ilaahay ka noqoto adwala mid ka dheer min adwala minhaa suuraddii ka dheereed bay ka dheeraatay xagga tartiilkii markii uu tartiibiyey musaafadii midda kale ay dhammaan lahayd ayuu nabiga alai slam ka dambaysiiyey waxadaanaa abu daahir axmed bn camr xarmana bnu yaxya qaala akhbaranaa ibnu wahbin qaala akhbarana yunis xaa waxadaanaa isxaaq bn ibraahim wcabd bni xumaydin cabd bn xumaydin qaal qaala waxay dhaheen abarana cabdrazaq abarana macmar jamiica nuzuuli bhada islam mila ayr anahuma qaala bicaamin waaxidin hal sano nabiga intuuna dhibanin aw mase inayn laba sano labadaa sanee dambe ayuu nabiga badaana dareemay badaana culays dareemay iyo maaratay inuu hadda soo eertaabtay kifadiisii iyo fudaydkii uu ku tukan jiray iyo xooga culays uu soo gaaray markaasuu fadhiga iyo istaaga u qaybin jiray qiradiisa iyo salaadiisa sala allah alayh waali wasalam waxadana abubakr bin abi shayba qaal xadana cubaydullah bn muusa can xasan bni saalixin can simaak bni xarbin qaal akhbaranii jaabir bnu samurata radia allahu canhu ana nabiya sala allah alayh wasalam nabiga lam yamut ma dhimanin xataa sallaa qaacida ilaa uu fadhi ku tukaday in fadhiga ku tukatay way ku bannaan tahay gaar ahaan qofka xoogo culays iyo daar iyo xanuun dareemay وxadثnي زهير بن xرب qال xadثna جرير عن منصور عن هiلال بن يساف عن أbي يحيى عن cabداللahi بن cمر qاaل xudثtu waxaa laii sheegay أن رasuul الlahi salى الlaه عليه وسلم qaala inuu yidhi salaaة الرajuل qofka salaadiisa nin yahwe wuxuu ahaadaba waa taqliibe salaaة الرajuل ninka salaadiisa qaacidan xaal uu fadhiga ku tukanaayo niصfu salaadiskeed wey qofka fadhiga ku tukanaayo salaadiisu waxaa weeye ninka istaaga ku tukaday salaadiisa niskeed buu heli warkaasaa soo gaaray buu leeyahay cabdullahi bnu camar qaala fa ataytuhu nabigaan u imaaday anoo warkaa qaba in qofka fadhiga ku tukada salaada niskeeda uu heli oo qofka salaada ku tukada niskeeda uu heli yaa fa nabiga u imaaday oo fawajadtu waxaan helay yusallii jaalisa nabiga calayh salaam oo fadhigiisa ku tukanaya meeshaa marka maxaa iskhilaafay qowluhu sala allahu calayh wasalam wa qowlkiisa waxaa weeyaan salaaturajuli qaacida nisu salaati alqaa'imi qofka taagan niskiis salaaddiisa niskeed buu helayaa ficilkiisa fadhiya tii buu marka la yaabay wuxuu leey fawadactu yadii gacantaydibaan waxaan dejiyey calaa rasii madaxiisa fawadactu yadii calaa rasi rasihi riwaayo kale calaa rasi waxay qortama u jirtaa fawadactu yadii calaa rasi calaa rasihi calaa rasi nafsihi iyo calaa rasihi calaa rasi rasuuli illaah nabiga alay slam madaxiisa labada waa suuragal faqaala wuxuu yidhi maa laka yaa cabdallah ibnu camar maxaad gacanta madaxa u saartay u yaaban tahay ama madaxay gacanta u saartay qultu waxaan idhi ibni xuditu waxaa la ii sheegay yaa rasuul allah annaka qulta inaad tidhi salaaturajuli ninka salaadiisa qaacidan xaalu yahay mid fadhiya salaadu fadhi ku tukado calaa nisfi salaati salaad niskeed weeye wa anta tusalli qaacida adigana fadhigaad ku tukanaysaa adigana maxaan kugu naqaanay kamaal iyo ajirka meeshuu ku jira u fadli badan inaad mar walbaba hogaamiso qaala wuxuu yidhi ajal waa run horta oo qofka fadhiga ku tukanaya salaadiisu nisfu salaatilqaa'imi qofka tukanaya istaaga niskeed waa run warkaas qowlkaa waa sax walaakinii lastu ka axadin minkum ah, waa meesha culammadu dhahaan qowlka iyo ficilka waxaa la hormarinaya qowlka la hormarin lianna ficilku ixtimaal buu geli karaa ficilka ixtimaal buu geli khusuusiyaaba geli kartaba nabiga alai slam wuxuu sameeyey iyo hadalka uu ku hadlay hadalkaa la qaadani lannahu ficilka wuxuu geli karaa waxuu nabiga samaynayo min baabi taksiis baahusuusiya khusuusiya ama mae min baabi bayaan uljawaaz inay bannaan tahay ayuu dadka bari rabaa fadhiga in lagu tukado amaa qowlkiisa cala alafdali waalakmal ayuu ka hadlaya rasuulka calayh isalaatu wasalaam sida fadliga badan warka ajalbi walaakinii anigu lastu miihi ka axadin minkum idinkoo kale miihi laba macnaa la geliyaa ka axadin minkum taas idinkoo kale miihi laba macnaa la geliyaa macnaha koobaad waxaa weeye wuxuu la hadlaya waa dhallinyaro waa bin camar bin caas dhallinyaro shaaba ah, xariis ah oo cibaadada laga wakan laayahay habeenka dhan waan soo jeeda la taagan marka dhallinyaraa tihiin idinkaoo dhallinyaronimaduna waxay kuu saalaysaa inaa islaamka ku tukata in badan ada xanuun iyo daal midna dareemin aniguna qadbadantu culeys ba ay taabtay daba ay taabatay saa darteed fadhiga ku tukanaya fadhiga qofka hadduu ku tukanayo cudurdaar daraaddeedna ajirkiisa nis ma noqonaysee ajir kaamiluu heli kol hadduu cudurdaar la fadhiyo waa jawaabta kooaad ama tafsiirka kooaad wey tafsiirka labaadna waxaa weeyaan waa sidaas laakiin aniga waxaan u samaynaya bayaanu jawaas haddaan ummadda u cadaynaayo fadhigana in lagu tukan karo ila waa sunne sunadana mutanafil amiru linafsi wey fadhi in lagu tukan karo haddii istaaga fadli badan tahay fadhigana in lagu tukan karo yaan inay sheegi rabaa marka bayaanu jawaaskaas inay bannaan tahay aan ii caddaynayo waxay ka mid tahay waxyaalihii tabliiq ahaa ee lay amraye balliq maa unzila ilayka layidhi nabiga calayi salaam qur-aankiiyo sunnadiiba gaadhsii inay bannaan tahay wixii uu nabiga calayhi salaam ummadda oogu sheego sheegiddaa iyo gaadhsiintaasu wuxuu ku heli ajir kaamila rasuulka sala allah caleyh wasalam biqaddi nadar kayfiyada uu tukadaya qofka kale uu lusku helayo soo dad ma gaadhsiinayo maalan istaaggii nabiga calayhi salaam uu ku istaagay mimbarka oo isagoo mimbarka saara uu saxaabada tujinaayey caddayn bay ahayd salaaduu tukanayo tacliim dadka uu barayo marka ajir dheeraaduu nabigu leeyahay sala allah alayh waali wasalam bihada shak noocaa isaga ah waxaddaana abubakr bin abi shayba wmoxamed bin muhana wibn bashaar jamiican can moxamed bin jacfar can shubaxaa waxaddaana ibnu muhana qaala xaddaana yaxya bnu saciid qaala xaddaana sufyaan kilaama can mansuur bihada alisnaadi wa fii riwaayati shuba can abi yaxya alacraj ayuu yidhi baabu salaati lleyli wacadada rakacaati nabiy sala allah alay wasalam fi leyl salaadda salaatuleylka la yidhaahdo cishaaba haddaad tukato wixii ka dambeeya salaatuleyl baa bilowday ilaa fajrka saadiqa ah waaga uu ka baryo intaas salaatuleil baa waxaad tukata salaatuleil baa la yidhahda haddii aad marka salaatuleilka intaadan saaxaninba iska tukato witirkana ku khatinto salaatuleilkii waa tukatay haddaa intaad saaxato intaad saaxato hurdadii markaad xoogo iska yarridda aad soo kacdana salaatuleilkii baad tukatay laakiin macno kale yeelatay oo salaatutahajud baa la yihahda wa min alleyli fatahajud bihi naafilata laka ayay noqon tahajud bay noqon ajir gaaru leeyahay waa ka ajir badan tahay inaad fiidkiiba aad raacsato haddaad aakhiruleyl usii dibdhigto sideed saac oo habeennimo uluuleyl alakhiir xiina yanzilu rabbuna xilliga rabbigeenna uu degaya usii dibdhigtana fadalika afdal kaasaa sii fadli badan laakiin qof walbana waxay ku xidhan tahay nashaadkiisa nashaadkiisa iyo inta uu maaragtay awood u leeyahay qofka hadduu saacdo salaada subaxuun aadaanku ka warheli waxaa u fadli badan isaga fii xaggiisa waxaa u fadli badan intuuna saaxanin inuu tukana fadli badan qofkii laakiin rajo ka qaba yaqaano ama caado u leh hurdadiisa ay yar tahay inuu soo kaco inuu dib dhigtaa fiican saasa xadiisa ku soo arooreen salaatu akhirleil afdal qaala xadaanaa yaxya wa ana alwitra wa baabun ana alwitra wa cadadu rakcaati nabiy fi leyl salaatuleilka nabigu tukan jiray meeqay ahaayeen wa ana alwitra ragca witrku hal ragcad buu noqdaa saasuu musanifka baabisanaya imaamka nawowi raximah ullah ilan waa shaafici witrka aqalulwitri baa lasku hayaa aqalulwitri witr maxaa ugu yar ayaa lasku hayaa culamada qaar waxay leeyihin aqaluhu witri ragcatun hal ragcad wey hal ragcad haddaad tukato kafa waanaa xasala waad heshay ajirkii witri habeenka waa tukatay qaar culamada saasay qabaan qaarna waxay leeyihiin maya saddex baa ugu yar witr qoladeena saddex baa ugu yar ugu yar waa xanafiyada iyo maalikiyadae waxay isku khilaafeen axnaaftu waxay leeyiin saddex ragcadood oo la israacinayo waa inay tahay maalikiyaduna waxay leeyiin maya saddex ragcadood oo laba intaad tukato haddana hal aad tukato hal ragcad waa tukan kartaa laakiin waa inuu sharci ka horreeya mar walbaa maalikiyada taasay qabaan ama ashaaficiyatu waalxanaabila aqalulwitri ragca ayay taagan yihiin wa ana ragcata salaatu saxiixa wuxuu ku baab yahay oo lagaga hadlayaa ragcaddu inay salaad saxiixa tahay oo qofka hadduu allah qortuu yidha hal ragcad tukado salaatu witr ah salaad buu tukada qofka asagaa ah wuxuu kaga jawaabaya qoladaas qabtabmada ee saddex baa yaa salaad ah waxadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can ibni shihaabin can curwa can caaisha ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam kaana yusalii bileyli ixdaa casharata ragca kow iyo toban ragcadood buu nabiga tukan jiray habeenkii salaatuleyl waa mararka qaar axyaanan yutiru minha biwaaxidatin hal buu ku witrin jiray nabiga calayh isalaatu wasalaam tobanka kale see yeeli jiray laba ragcadood laba ragcadood laba ragcadood buu tukan jiray markay toban uu saa u tukado an salaama naqsi shan salaama naqsi oo shantaasi mid walba laba ragcadood weeyaane ayuu hal ragcadood tukan jira nabig alayh isalatu wasalaam halkanay deliishanayaan shaaficiyada xanaabiladu fa idaa faraqa minhaa markuu bogo witirkii intajaca calaa shiqi ilayman dhanka midigta u yarseexan jir xataa yaatiyahu lmu'aadinu ilaa muaadinka uga imaado fa yusallii ragcatayni khafiifatayn laba ragcadoodoo fudud ayuu tukan jiro salaadda subax ka horaysa marka idijaaca la saaxanaayo witrka gadaashiis ma bacda ragcatay alfajri ba labada ragcadood salaada subax markii eh, ka hor la tukado mise waxaa weeye bacda alwitri wa qabla ragcatay alfajri witrka gadaashiisa intaada labada ragcadood ee salaada subax ka horreeya aadan gaarin labadaasaa la isku hayaa labaduna axaadiista wax tusaaya way ku imaadeen alamru fii dalika waasic inaad witrka markaad bogto iska yarjicsato way ku bannaan tahay labada ragcadood ee salaada subax markii la aadaaba aad tukatay aqimka ka hor inaad yarjicicsatona way ku bannaan tahay labadaba way jiraan laakiin labadaasi waxa wey waa qowlkii nabiga calayh salaatu wasalaam ficilkiisa maaha waxaa ujeeda waa ficilka nabiga qowlkiisa maaha waa cagsiyo ficilkiisa wey riwaayada qowlka kale qowlka ka dhigaysa oo saaxda labada ragcadood ee salaada suba ka horaysa inta markaa tukataan ka hor yar saaxda amarka ah qowlkaasi daciif wey waxaa saxiixa ficlahu sal اllahu alيh wasalam nabigaa samayn jire waxadaanii xarmalatu bnu yaxya qaala xadaana ibnu wahbin qaala akhbarana camr bnu xaaris can ibni shihaab can curwa bni zubayr can caaisha zawji nabi sala allah aleh wasalam qaalat kaana rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabigu wuxuu ahaa yusallii kii tukada fii maa bayna an yafruqa markuu bogo min salaati lcishaai ka bilow wahiya alatii waa cishaa waa midda yadcu naasu dadka ugu yeedhaan alcatamana way dhahaane ila alfajri ilaa salaadda subax laga gaaro cishaha iyo subaxa dhexdooda wuxuu tukan jiray ixdaa casharata ragca kow iyo toban ragcadood yusalimu waa salaamaan naqsan jiray min kulli ragcatayn laba ragcadood markuu tukadoodu waa salaamaan naqsan jiray wayuutiru buu wada hal ragcadna waa ku weytirin jiray nabiga calayh isalaatu wasalaam waa axyaanan uga wada mararka qaar wey sagaal asagoo tukano israaciyey shan asagoo israaciyey saddex asagoo ku witiriyey inta waa jiraan marka wayuutir ragcatayn xadiidkan wuxuu mufasir u yahay oo tafsiirinaya oo fasiraya oo caddaynaya xadiidka caaishee kale ee dadka qaar laga yaaba inay si khalad u fahmaan oo nabiga calayh salaam markay ka sheekay salaatuleyka nabiga ay tiri yusallii arbacan yusallii arbaan falaa tasأal can xusnihina wa tuulihina uma yusallii arbaan falaa tasأal can xusnihina wa tuulihina uma yusallii alaaa kow iyo toban ragcadood wey marka yusallii arbacanta macnaheedu ma aha afar ragcadood buu israaciyey nabiga calayh isalaatu wasalaam ma aha laba ragcadood buu tukan jiray uu salaamo naqsan laba kaluu tukani uu salaamo naqsan afar ragcadood oo laba ragcadood bagaar loo tukado qiro dheer lagu akhriyey marka qiradu nabiga aad u dheerayn jiray salafkuna sidaasay ahaan jireen qiraday dheereen jireen oo afdalu salaati duuluqunuut qiyaamka iyo istaagga dheer baa salaadda u fadli badan ayaa yaa soo aroortay marka afar markuu tukado waa yar nasan jiri waa yar nasan jiri ah, waa meesha taraawiixda salaaturamadanka tarawix lagu magacaabo waa nasan jiray istiraaxuu qaadan jiray kadib buu haddana istaagi jiray laba ragcadood oo dhaadheer laba ragcadood oo dhaadheer afar haddana waa nasan jiri kadib buu saddex ragcadood ku witiri jiray nabiga alayh isalaatu wasalaam xadiidka caaisha marka in sidaa loola jeedo waatan isla ayadii radia allahu canha ay leedahay yusallimu bayna kulli ragcatayn laba ragcadood ninkuu tukana wuu salaamo naqsan jiri wayutiri biwaaxidati halla waa ku witiri jiri faidaa sakata almu'aadinu mu'adinku markuu ka aamuso bogo min salaati ilfajri salaadda subax aadaankeedii watabayana lahu alfajru waagana u caddaado waja'ahu lmu'aadinu mu'aadinkii uu yimaado wakhtigiiba hadhownaba allah uu dhaho qaama waa istaagi jiray fa rakaca rakcatayni khafiifatayn laba ragcadood fudud buu nabiga tukan jiray uma dajaca waa saaxan jiray calaa shaqi اlayman dhanka midigta ah xataa yaatiyahu lmuadinu liiqaama ilaa haddana muadinku u yihahdo ma aqimaa ilaa uu ka dhaho ile waan soo maray aqimka waxaa looga amar qaadan imaamka aadaankana muadinkaa iskale oo ah waqtigu unbu asaga ku xidhan yahay waxadaaniihi xarmalata bnu yaxya akhbarana ibnu wahbin akhbarana yuunus can ibni shihaabin bihada isnaad wasaaqa xarmalatu اlxadiiثa bimilihi kayra anahu lam yadkur bashar watabayan lahu اlfajr wajaahu اlmuadin walam yadkur iqaama wasaa'ir xadiidi mil xadiid camr inta kale waa iskaga mid sawaa waa isku mid waxadana abubakr bin abi shayba abu kurayb qaala waxaa yihi xaddaana cabdullahi ibnu numayr xaa waxadana ibnu numayri qaala xaddaana abi qaala xaddaana hishaam can abihi curwa bn zubayr can caaisha radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulki ilaahay wuxuu ahaa yusallii kii tukada min alleyli alaaa casharata ragca saddex iyo toban ragcadood buu tukan jiray hadda maxaan soo marray koob iyo toban see loo jamcinayaa caaisha radi allahu canha baa kuu sheegi doonto yuutiru min dalika bihamsin shan buu ku witiri jiray shan buu israacin jiray nabiga calayh salaam marka lix ragcadood oo laba laba ragcadood loo tukaday laba laba ragcadood loo tukaday iyo shan ragcadood oo israaciyo witir ah shantaasbay kuusii caddaysay waxay ti laa yajlisu ma fadhiisan jirin fii shayin mid ilaa fii aakhiriha mid u dambaysa mooyeen haddaad rabto shan ragcadood inaad witir ku tukato waa israacin kartaa inaad shantaba israaciso ood hal atexyaado baxda ku banaan waxadaanaa abu bakar maka han iyo isku dar iyo lix isku dar koyo ko iyo toban labada kale xaggay ka imaadeen caaisha radi allahu canha baa inoo sheegi doonta labada saddex toban kaga dhigayso waxadaanaa abu bakr bn abi shayba qaala xadaanaa cabd bn sulaymaan xaa waxadaanaa abu bakr abu qurayb qaala xadaanaa wakiican waabusama kulhm can shabi hada isnaad waxadaanaa qutayba bnu saciidin qaala xadaanaa lay can yaziid bn abi xabiibin can ciraaq bni malikin can curwa bni zubayrin radi allahu canhu taabiciyun kabiir ana caaisha radi allahu canha ahbarathu ana rasuula اllahi sala اllahu alيh wasalam nabigu kaana wuxuu ahaa yusalli kii tukada alaaa casharata ragca saddex iyo toban ragcadood biragcatay اlfajri labada ragcadood ee salaada subax baa ku jirta ku tir labada ragcadood salaada subax ka horaysa yaa ku jirta markii laga gooyo meeqay noqdeen koo iyo toban bay noqdeen marka koo iyo toban kama intaas iyo riwaaya saddex iyo tobanka isma mucaaradiin soo maarti waxaa laga hadlaa waa salaatuleilkii watrka la socda saddex iyo tobankana waa labada ragcadood ee salaada subax waxaa kaloo soo arortay min xadiid cabdullahi bin cabaas saw saddex iyo toban baa soo arortay ayaduna ragcatayn khafiifatayn oo bimathaabati iftitaaxi salaad ah iftitaaxulwitri baa la yidhahdaa laba ragcadood oo salaada kale kuu surin oo fudfudbu tukan kadib waa bilaabanaya qiradii dheereed ee witrkii bilaaban xadaana yaxya bnu yaxya qaal qara'tu calaa malikin an saciid bn abi saciid maqburiy an abi salmta bn cabdiramaan anahu sahla caaisha weydiiyey kayfa kaana salaatu rasuuli ilah salaada nabiga calayh salaam fii ramadaan ramadaanka nabiga salaadda uu tukan jiray siday ahayd qaala waxay tidhi maa kaana rasuulu llah idinka ramadaan iyo keyrka la qaadqaadaba nabiga calayh salaam kaana salaatuhu diima salaadda nabiga calayh salaam waxay ahayd daa'im bay ahayd ramadaan iyo shacbaan iyo kayr bilaha labayo tobanka bilood salaad buu tukahal salaaduu nabiga tukan jiray calayh salatu wasalaam hal salaada tukan jiri maa kaana rasuulu lahi sala la alay slam yaziidu fii ramadaan ramadaan iyo wa fii ayri iyo ayrkii midna kama ziyaadin jirin calaa ixdaa casharata ragca koo iyo toban ragcood kama ziyaadin jirin sala allahu alayh waalih wasalam markuu ramadaanka dhammaado bisha shawaale ugu horraysaba sidii mu kusii wadi jiray sidii mu ku wadi jiray nabiga calayh salaam ha ahaata ramadaanka ziyaado iyo ictikaaf iyo qira'at iyo qiradoo la dheereeyo iyo arrimo gaaroo dheeraada way wadatay gaar ahaan tobanka dambe yajtahidu maa laa yajtahidu fii hayrihinna laakiin waxaa weye agga cadadka tirada tirada salaada kow iyo tobanka buu nabiga tukan jiray alayh isalaatu wasalaam yusallii arbacan afar buu tukani falaa tas'al minah weydiinin gadaashay can xusnihinna wanaagooda iyo waduunihinna dheerarkooda say u dheeraayeen ee nabiga u ilaalinayey ee u qurxinayay afar ragcadood marku tukado u istiraaxo qaadanayo taraawiixi uma yusallii arbaca afar buu tukan falaa tas'al ha weydiinin can xusnihina wanaagoodii wa dheerarkooda uma yusallii alaaa saddex buu kuwa tirin jiray faqaalat caaisha waxay tihi saddexda waxaa kugu bannaan inaad laba tukato ood ka baxdo ood haddana ragcad tukata yaa ku bannaan waxaanse bannaanayn oo hayru mashruuc oo hayru sunna saddexdii ragcadood inaad inaad maaratay aad israaciso laakiin labada taxeed u yeesho labada taxeed labada ragcadood baad tukatay waad taxeysatay waad kacday kii saddexaad haddana sidii maqribkii maqrib bay shabbahday maqrib masaa loo tukadaa faqaalat caaisha waxay tihi inaad israacisood hal atixyaad kaga baxdo iyo inaad laba tukato haddana hal tukato faqaalat caaisha waxay tihi faqultu yaa rasuula allah rasuul allah wa tanaamu qabla an tuutir intaadan witrinin miyaad saaxani waxaad arkaysaa marka salaada nabiga calay salaam uu tukan jiray kaana yatakhalladahu nawm hurdaa u dhexeen jirta xoogaa wuu tukan wuu yar nasani wuu yar tukan wuu yar nasan sala lacasa way dhacday oo way kuu bannaan tahay afar cawdo intaad tukato inaad iska saaxato afarta kale iyo witirkana aad gadaal kala imaato atanaamu qabla an tutir faqaala wuxuu yidhi yaa caaishatu caaishay inna caynaya indhahaygaa tanaamaani saaxda walaa yanaamu qalbii qalbigayga ma saaxdo qalbigana weeye waxaa ogaanaya alaxdaau baaina waxa axdaaahe baatinka ee dhacaya qalbigaa la socda indhuhuna waxa maxsuusaadkaa ee xisiga ee bannaanka laga muuqda ayay indhuhu shaqo ku leeyihiin marka hadday indhihiina ay dumug dhahaan qalbiguna uu saaxdo sidee noo kale weeyaane istadla qalwika weelkii baa furmaaya gadaal xadadkii baa ka baxaya laakiin qalbiga hadduu joogo xadadka iyo umuurta baatinka oo dhanba qalbigaasaa waardiyeynaya sidaa darteed bay hurdada nabiga calayh salaatu wasalaam wayse kama burin jirin lanna waa ogyahay waxba inuu ka iman waxadana moxamed bn muhanna qaala xadana ibn abi cadiyin qaala xadana hishaam can yaxya can abi salamata qaal sa'altu caaishata waxaan su'aalay radia allahu canha can salaati rasuulilah sala allahu alayh wasalam salaadda nabiga faqaalat waxay tihi kaana yusallii alaaa casharata ragca saddex iyo toban ragcadood buu nabiga tukan jiray yusalii amaana rakcaatin amaana rakacaad sideed ragcadood buu tukan jiray oo labalabo labalabo loo tukado wey uma yutiru waa witrin jiray waa keefiye kala midana sideed ragcadood intuu tukado yuwitrin meeqay isku noqotay sagaal uma yusalii wuxuu tukan jiray ragcatayni laba ragcadood huwa jaalis isagoo fadhiya halkan maxaa kaaga soo baxday waa atashfiicu bacda alwitri witrkii markaad tukatoo salaadii alwitr ku xidhay oo haddana aad sharci tukato laba ragcadoodoo kale iska tukato way ku bannaanta way dhacdaaba qofka mararka qaar intuu salaadiisa tukado witirka raacsado oo u siraadantii kaa tegeeda witirka tuko inuu akhirleelka ilahay soo nooleeyo soo kaco oo u yidhahdo maxaan falaa witirka waan tukadeen maxaan sameeya dhihi maysida waa iska tukan kartaa sharci baad laakiin tukan laba ragcadood baad tukan sidaasaad ku tukanaysaa laakiin witir ma soo celinaysid liqowlihi sala allahu calayh waaalih wasalam laa witraani fi leyla habeen gudihii laba witir ma bannaana awalka haddaad witirkii tukatay hadhow haddana witr hal racada lama imaan kartid ayb ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witran see la yeeli salaadiina aakhirkeeda witr ku khatima waa qowl tanna waa ficilkii wey marka waxaa weeyaan waa sunno iyo istilaaxa laga hadlayaa wujuub ma aha haddaad salaaddii aad tukatay istixbaab baa laga hadlayaa istixbaab iyo sunanimo weeyaan way ku bannaanta uma yusallii ragcatana wajaal soo fadhiya faidaa araada hadduu doono an yarkaca fadhigu ku tukanaye hadduu damco inuu rukuuco qaaba waa kici fa rakaca istaagu ka soo rukuucay uma yusalii ragcatayn kadib haddana laba ragcadood oo bayna midaaye aadaanka waliqaama udhexaysa waa labada ragcadood salaatu subax ka horraysaye min salaati subxi inta loo aqimin ayuu tukan jiray nabiga alayh salaatu wasalaam waxadaanii zuhayr binu xarb qaala xadaanaa xusein bn muxamed qaala xadaanaa shaybaan can yaxya qaala samictu abaa salamata xaa waxadaanaa yaxya bnu bashir alxariiriyu qaala xadaanaa muaawiya mucaawiyatu can ibni salaam can yaxya bin abi kaiir alyamaani qaala wuxuu yidhi akhbaranii abu salama abu salama bn cabdiraxmaan annahu sa'ala caaishatu su'aala can salaati rasuuli illah salaaddii nabiga sala allahu alayh waaalih wasalam bimidlihi hayra ana fii xadiiihimaa xadiidkooda waxaa ku sugnaa tisca rakacaatin sagaal ragcadood yuqaa'iman ku tukan jiray soo taagan yuutiru minhunna waana ku witirin jiray sagaalkaa maxaa nidhi inaa israacsaa kuu bannaan oodan aadan salaama naqsaninba oo laakiin labada taxiyaad bay leeyihiin mid sideedaad waa tiyaasan waad ummah hooye iyadu waa iska xarfulnidowa ey umma hooye ee hooyadiis weeyaan umulmuminiin radia allahu canha dhammaan hooyay noo tahay waxaan ka ahayn shiicada iyo raafidada oo ay kala dhinteen qolada ayaga shiicada la yidhaahdo raafido la yidhaahdo waa aswaaju ummahaatu uma soo gelaya iyagu aswaajuhu yacani muminiinta hooyooyinkood haweenkii nabiga calayh salaatu wasalaam haweenkii nabiga calayh salaam uu qabeeya xaaqiskiisii ahaa mu'miniinta hooyadood wey fii suurati alaxsaab bu ilah ku yidhi marka waa mu'miniinta wax laga hadlaayey laakiin qolada cayday ma ninbaa hooyadii cay ninbaa hooyadii wax ka sheego cay nimanka caaisha laga kari laayahay oo ay afxumaynayaan iyo ummahaatulmuminiin iyo zawjaadka nabi calayh salaam halkaa waxaad garanaysaa inay garacyo yihiin oo hooyo u ahayn ayaad garanaysaa hooyo oo ma aha raafidada shiicada haliska ogaado weydii un war hooyo maynay tahay haa afkiisa ma soo marin karo waa haa oo waan cayn labadaas aan iskeenaynin isma keenayse markaas waxaa weeyaan fabuhita aladii kafar ayay dhex fadhiyaan ahbaranii can salaati rasuuli ilah salaaddii nabiga calayh salaatu wasalaam akhbiriini iiga warran hooyey can salaati rasuuli illaah salaaddii nabiga calayh salaatu wasalaam waa zawjadii nabiga fi dunya waalaakhira adduun iyo aakhiraba zawjadii nabiga waya fii martabati rasuul calayhi salaatu wasalaam zawjadiisa yala joogtaa faqaalad waxay tidhi kaana salaatuhu nabiga salaaddiisa waxay ahayd fii shahri ramadaan bil ramadaan haddii la joogo wahayrihi iyo haddaan ramadaan la jooginba aaaa casharata ragca saddex iyo toban ragcood bileel tukan jiray minhaa waxaa ka mida ragcata alfajri saddex iyo tobankaas markaa iyo xadiidka koob iyo tobanka iskama hor imaanayaan labada ragcadood ee salaanta subax ka horreysay markii lagu daro iyo saddex iyo toban isku yihiin xadaanaa ibnu numayr qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa xandala can abilqaasim bn muxamed bn abi bakr qaala samictu caaisha taquul kaana salaatu rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam salaada nabiga min alleyli uu tukan jiray cashara rakacaatin wayuutiru bisajda hal ragcadna waa ku witirin jiray bisajda ee biragca ragcadda loo jeeda wayarkacu ragcatay alfajri labada ragcadood salaata suba ka horaysa ayuu tukan jiray fa tilka taa isku darkooda aaa caharata ragca saddexiyo toban ragcado weeyaan ogow rasuulka ilaahi wa huwa afdal lkhalqi isagoo khalqiga ugu fadli badan waqad gafara allahu dambahu maa taqadama minhu maa taahar kiisa hore iyo kii dambaba ilaahay dhaafay jannadiisa isagoo adduunka nool la tusay nabiga alay slam kaa gurigaadi la yidhi dadkoo dhanba ilaahay ka fadlilay ayaa saa haddana salaatuleylkii iyo witirkii iyo cibaadadii iyo sunankii saa u badinaya xataa tafadala qadamaah ilahay lugihiisa ka bararaan sala allahu alayh waali wasalam ilahay hadyigiisaas iyo sunadiisa iyo dariiqiisa nu hanuuniyo waxadaanaa axmed bin ayoonas qaala xadaanaa zuhayr qaala xadaanaa abu isxaaqin xaa waxadaanaa yaxya binu yaxya akhbarana abu khaytaba can abi isxaaqin qaala sa'altu laswad ibnu yaziidin cama xadaatu caaisha caaisha waxay u sheegtay can salaati rasuuli lah oga sheekaysa calayh salaam qaalad caaisha waxay tiri kaana wuxuu ahaa nabigu yanaamu kii socda awala leyl habeenka awelkiisu u saxan jiri habeenka awelkiisa qofkii sooxdaa aakhirkiisuu nooleen isagoo fireeshoo fahmaysan buu soo kixi awluleelkiiba hadduu kaaba tago oo sawjeed kaaga tago oo ah haweenka bartankiisa hurdadoodu bilaabato salaata suuxba waa qiilqiil gelaysa yanaamu awaluleyl buu saaxan jiray sidaasaa inuu asalka ahaan jiray oo socon jirta hadda waddamada carabta habeenkii oo dhan waa la soo jeeda maalintana waa la saaxan yanaamu awaluleyl wa yuxyi aakhira aakhirkana waa noolayn jiray nabiga calayh salaam salaad iyo qira'atulqur'aan buu ku noolayn jiray uma in kaanat lahu xaaja nabiga hadduu xaajo uu ka leeyahay ilaa ahli reerkiisa markuu salaatuleylkii u dhammeeyo tukado hadduu reerkiisa xaajo ka qabo qadaa xaajatahu xaajadiisii gudan jiray nabiga calayh salaam uma yanaamu waa yaseexan jiray faida kaana cinda nidaa'i lwali aadaanka hore ee salaada subax markii lagu dhufto qaalad waxay tihi caaisha wahaba waa boodi jiray walaa wallahi baan ku dhaartay maa qaalad mayna dhihin buu leeyahy raawigu caaisha qaama waa kacay way kala tahay mogta hurdadii buu ka kacay iyo wuu booday way kala tahay nabiga aadaanka hore markuu dhaco wahaba waa boodi jira bijiddin waijtihaadin wa nashaatin wa xayawiyi wa quwa nabiga calayh salaatu wasalaam hurdada isma hayaan waa kacaya sijiid iyo walukaaga aadaanka aqalka hala gaadhiyo ma jirto walaa wallaahi maa qaarad maydhin qaama ee waxay tiri wahaba fa afaada calayhi ilmaa markaasuu biyo isku sii dayn jiray afaada biyuu nabiga calayh salaam isku harwaamin jirayoo isku shubi jiray si xooga walaa wallahi maa qaalad may dhihin iqhtasala qabays iyo naashnaash kale kama gaaro aadaankiiba hadduu dhaca intuu biyo isku shubo nabiga calayh salaam ayuu horay deena salaadii labada ragcadood ee salaada ka horraysa bilaabi jiray wa ana aclamu buu leeya raawigu aclamu waxaan ogahay maa turiid waxay u jeeda caaisha waan ogahay oo nabiga calayh salaam jalaaleedu ka qabaysto dadaalka iyo nashaadka iyo siduu labada ragcadood oga gaarayo wain lam yakun junuba hadduuna nabigu jinaabo qabin oo salaatuleelkiisii markuu tukaday wax janaababa uunan aadin tawada'a waa weysaysan jiray aadaanka markuu dhaco wuduu'a arajuli lisalaat ninka weysadiisa salaad u weysaysto ayuu weysaysan jiray uma salla ragcatayn markaasuu laba ragcadood ee salaadda ka horeysa tukan jiray waa haddii loo baahdo weysadii wey ama waa tajdiid lwuduu wa ilaa hurdada nabiga calai salam waan soo marray inayna waxba weyse ka burinin waxadaana abu bakr bin abi shayba abu qureeb qaala xadaana yaxya bna aadam qaala xadaana camaar bnu rusayqin can abi isxaaqin can aswadin can caaisha radi allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allah alay wasalam yusallii min alleyli habeenkii buu tukan jiray xataa yakuuna ilaa uu ka ahaado aakhira salaatihi witra xataa yakuuna aakhira salaatihi lwitru xataa yakuuna lwitru aakhira salaati waxaa ugu dambeeya witr ku noqon jiray salaadaada waxaa fiican aad ku khatinto witr witr waa tiras dheer wey hal ragcad saddex ragcad tiras dheer qaala xadaanaa hanaad bnu sariyin qaala xadaanaa abulaxwas can ashcaf can abihi can masruuqin qaal sa'altu caaishata caaishaan su'aalay can camali rasuuli illaah nabiga calayh salaam camalkiisa faqaalat waxay tihi kaana yuxibu daa'ima nabiga wuxuu jeclaan jiray camalka in la daa'imo inaad marra aad jumbooto oo fahmayto marra aad ka tagto ma fiicnee wax yar ood daa'imi karto ood kari karto yaa ka fiican yaa cabdallah yaa cabdallah ibni camar laa takun mila fulaan kaana yaquumu leyl fataraka qiyaama leyl hebeloo ka noqon noqonin buu yidhi waayo salaatuleyl buu tukan jiray waa ka tegey adigaasoo marka haddaad hurdaad kula tegi iska horumarsada halkaasaad kaga badbaadiya haafiliinta lagu qori maayo kuwa haafiliinta ee halmaamay kaana yuxibu daa'ima nabigu wuxuu jeclaan tahay wax daa'ima qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi aya xiinin xilligee buu kaana yusalli tukan jiray xilligee tukan jiray faqaalat kaana idaa samica markuu maqlo asaarika midka dhawaaqay midka qayliha ee suxuurta qayliya marka uu maqlo waa keeka suxuurta qayliya digaaga wey baalka diiqa layira wey diiqa midda naagta ma dhawaaqdaan malaynaya ta naagta kuma jirtee midka ninkee diiga diiqa la yidhaahdo markaasuu dhawaaqaya qaama markaasuu istaagi jira fasalla tukan jira xilligaasuu intuu istaago intuu dhawaaqo qayliyo yaa wixii salaatuleyl aawo ah, tukanayayna suxuurtii bay u noqonayaan wixii kalena way kacayaan oo salaatuleylkii xilligaas suxuurta ahee wabilasxaari hum yastakfiruun ilaahay uu yidhi suxuurta xilligeeda istikfaarta iyo allabariga iyo ducada iyo xilligaas nasiib qof ilaahay siiye baa hela waxadaanaa abu kuray maxamed bn alcalaa ahbaranaa ibnu bishrin can miscarin can sacdin can abi salama can caaisha radi allahu canha qaalat maa alfaa rasuula allah nabiga calayhi salaam ma soo gaarin assaxru suxuurta suxuurta nabiga mayna soo gaarin alaclaa suxuurta xilliga eedaanka hore loo jeedaaye saxru laclaa fii beytii gurigiisa aw cindi agteeda la naa'ima waa hurdi alaatuleylkiibu sideed sac ka soo bilow ululeyl yuu soo wadi markaasuu deena nabigu qur-aankii iyo xisibkiisii juskiisa dhammaan akrini kow iyo toban racdood oo qirada aad loo dheereeyey xilliga saxriga markii la gaaro waa see kala bixinaya rasuulka sala allah alay wasalam kadib buu deen haddana aadaankii iyo haddana laba racdood tukani waa see kala bixini nashaad baa raba in salaadda subax lagu tukado ee in adoo daallan oo indhahaas ku haya aad salaaddii subaxee faradkeed aad ka cajisto lama rabo qala xadana abubakr bn abi shayba wanasr bn caliy bn abi cumara qaala abubakr xadana sufyaan bn cuyaynata can abi nadr can abi salma can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tihi kaana nabiyu nabiga calay salaam wuxuu ahaa idaa sallaa ragcatay alfajri labada ragcadood subaxa ka horaysa fain kuntu mustayqida haddaan ahay mid soo jeedo xadaanii waa ii sheekayn jiray wailaa idajaca nabigu waa saaxan jiray sala allah aleh ali wasalam marka idijaaca labada ragcadood markuu tukada lasyar saaxdo mar walba ma ahayn mar reerkiisu u sheekayn jiray mar waa yar saaxan jiray rasulka alayh isalaatu wasalaam وxadثna iبn abi cmر qal xadثna سfyاn عan زiyاd بن sacd عan iبn abi cataabin عan abi سلمة عan caiشha عan ibn mثli وxadثna زهayr بن xarbi qal xadثna jarيir عan أcmr سulayman عan tamim بن سلمة عan curwa بن زubayr عan caaئiشha qaalat waxay tihi kaana rasuul الlah nabiga wuxuu aha عalaيه السلام yusلي min الleyl habeenkii buu tukan jiray faida awtara markuu witrkii tukado qaala wuxuu dhihi jiray quumii kac inta kale waa iskaga kaadin jiray waa gabar yar oo iska hordaiy wii maaratay waa iska jiifisaa waa u turaaya nabiga ala salaam witirka laakiin inay ka tagta ma rabo quumii kac fa utiri witirka tuka yaa caaishatu caaisha caawo dhan buu ku kor tukanayay nabiga calayh salaatu wasalaam hadda kacoo salaaddii baaba soo dhoway witirka tuko tanna waa min baabi tacaawun cala albiri wataqwa iskaalmaysi wey ah, khayrka iyo wanaagga la isku kaalmaysto oo ninka iyo xaaskiisa ay isku kaalmaystaan o isbaraarujiyaan weeyaan oo salaadda ehelkaada iyo lagu baraarujiyo ah, nabiyullahi ismaaciil baa lagu ammaanay wa kaana yaamuru ahlahu bisalaati wazakaat wa kaana cinda rabbihi mardiya xadaanii haaruun bnu saciid alayliyu qaala xadaana ibn wahbin qaala akhbaranii sulaymaan bnu bilaal can rabicata bn abi cabdiraxmaan aray can alqaasim bn muxamed bn abubakr can caaisha radi allahu canha ana rasuula allahi sala allah alay waslam kaana yusallii salaatahu bileyl salaatuleylku tukan jira wahiya muctarida caaishana way gudban tahay bayna yaday nabiga hortiisa u gudban tahay gurigaa yar halkaas ooma kala gu'i kara intau ku tuga nabiga inta kalena iyadii waaba jiifta fa idaa baqiya alwitru witrkii markuu soo haro ayqadaha waa toosin jiray faawtarad way yitiri jirta awtara lahaa lama dhihin awtarad hiya marka eh, irakaacyo kaala igu daba xoro ila tuka muun dhihi jira nabig alay slam ee eh, tuku dhihi jira marka hadday isla tukadaan oo salaad isku xidhaan dhib malo suna sunnooyinka hor isla tukadaan laakiin xadiidka laftigiisa waxaa weeyaan awtarad tukala dhihi jira waxadadanaa yaxya bnu yaxya qaala aqbarana sufyaan bnu cuyayna can abi yacfuur wasma waaqid wa laqabuhu waqdaan magaciisana waa waaqid laqabkiisii naanaystiisana waqdaan wey oo kuu caddeeyey maanta imaamku ama ninka rawiga xaawa xadaana abubakr bin abi shayba wa abu bakr abu kurayb maxamed bin alcalaa qaala xadaana abu mucaawiyat alwadax can acmar sulaymaan kilaahuma can muslim ayay ka wariyeen muslim ibnu subex muslim ibnu subex abu duxa abu duxa baa lila kunyadiisa isaguna can masruuq ibn alajdac can caaisha radi allahu canha qaalat min kulli leyli habeenka dhammaantiis qad awtara rasuul llahi waa witriyey calayhi salaatu wasalaam meeladuna witr ka tukaday male awalka waa ka tukaday dhexda waa ka tukaday aakhirka waa ka tukaday intaba bayaanuljawaas ummaddiisa u jideynaya nabiga calayh salaatu wasalaam ummaddu u jideyna faintahaa witruhu witrkiisi wuxuu markii dambe ku dhammaaday ila saxri xilliga suxurta markii dambe aakhiru cumrigiisa cumrigiisi dambe witrka wuxuu tukan jiray habeenka aakhirkiisa lianna wakhtiga aakhiruleylka yaa afdala waxadadanaa abubakr bin abi shayba زهير بن حرب قال xadثna وكيع سفyان عن أبي xusين عن يحyى بن وثاq عن masروq عن cائشha رaضي الله عanهa qاaلت min kuli leyli habeenka dhammaan qad awtara rasuulu الlahi waa witri calayh الsalaam min awali leyli habeenka awalkii waa ka tukanay wa usadi dhexdana waa ka tukanay wa aakhiru aakhirka waa ka witriyey laakiin israaree markuu u dambaysa xagga ku dhammaatay faintaha witruhu wuxuu ku dhammaaday ila saar xilliga soxorta inti markii dambe gaar ahaan xilligii dambe ee uu cuslaaday xadaanii caliy bnu xujri sacdiyu qaala xadaanaa xasaan qaadi kirmaan kilmahan qaadigeedii can saciid ibni masruuqin can abi duxaa waa soo marray muslim baa la dhahaa can masruuq ibni ajdac can caaisha qaalat kulluleyla habeenka dhammaantii qad awtara rasuulula waa witriye calayh salaam faintaha witru ilaa akhiri leyl buu ku dhammaaday wallahu aclam bilahi towfiq sal allah wslam ala